الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu ku saabsan yahay maa jaa-a wixii ku soo arooray ee ku yimid fii khuluqi rasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam akhlaaqdiisa min asabri walxayaa'i walkaram sabirkiisii iyo xishoodkiisii iyo karamkiisii iyo deeqdiisii nabiga calayhi salaam xusnu mucaamala wa sidqu lahja mucaamaladii wanaagsaneed iyo runtiisii iyo runbadnidiisii sala allahu aleyh wasalam dalaaqat lwajh akhlaaqda waxaasoo dhan baa la dhahaa culimmadu waxay leeyihin xadiista nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee jawaamicda ah fii masalati اlakhlaaq afar xadiid baa lagu soo aruuriyaa oo qofka hadduu ilaaliyo uu aruuriyo <clears throat> ay hagaagayso akhlaaqdiisu xadiidka koowaad waa xadiid abu hurayra bukhaari muslim ay soo saareen nabiga alay slam uu yihi man kana yuuminu biاllahi walyowmi اlآakhir falyaqul khayra aw lyasmut qofkii muminoo ilaahay aakhiro rumaysan khayr ha ku hadlo haddii kale ha iskaba aamusaba bal qofka ha iska warran si hadduu yeelo ama khayr ku hadasho ama iskaba aamustaba akhlaaq ka fiican ma jirto xadiidka kalena waa xadiidka tirmidi min riwaayati cali bn xusein nabiga alay salaam uu yihi min xusni islaami اlmari xusein ibnu cali ina min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniih qofka waxa aan maslaxo iyo faa'iido ugu jirin adduuniya aakharaba inuu iskaga tago islaamnimadiisa wanaaggeeda halkaasaa lagu helaa xadiidka kalena waa xadiidkii bukhaari min xadiid abi hurayra nabiga alay slam nin baa u yimid awsini iyo dardaaran markaasu wuxuu yihi laa taqdab ha caroonin oo carada waa inficaalka iyo wax badan bay hadlaysaa iyaduna xadiidka afaraadna waa xadiidkii nabiga calayh salaam uu yihi xagga mucaamilka dadka iyo in qalbiga laga sifeeyo xasadnimada anaaniyada ninjeclaysiga qof naceebka inaba aad qalbigaada ka ilaaliso ka daaweyso qowluhu calayh salaatu wasalaam isagana bukhaari muslim xadiidkii anas oo nabig alay slam laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi axadkiin iimaan lagama helin ilaah walaakii uu kala jeclaada wuxuu naftiisa la jeceliyay halka haddii aad gaadho ood walaalkaa la jeclaato waxaad naftaada la jeclaan lahayd xadiidkii nasaa-i wuxuu ku daray min alkhayri oo khayr ah dee macnaheed cagsigeediina waxaa ku jira wixii shar ood naftaada la nici laheed walaalka inaad la nacdana waa mafhuum xadiidku manduuq iyo mafhuum buu leeyahay wixii aad naftaada la jeclaan laheed walaalkaa la jeclow waxaad naftaada la nici laheedna walaalkaa la nac halkaa marka waxaa imaanaysa inaad haba yaraatay waxxasadnimo ayna ku gelin haddaad walaalkaa aad wanaag iyo khayr ku hesh ku aragto ilaahayo u barakee iyo duca waxaan ahayn oo lagaa filan markaa ma jirto inaad isgoddo oo qalbiga uu dhaawac kaa galo oo nicmadaa ilaahay samada laga maamulo aad ka xumaato ilaahay qofkaa uu siiyey xasadnimaa la yidhaahdaa xasad kale naftiisuu gubayaa intuuna qof kale waxyeelin nicamta ilaahaygii abuuray ee iska lahaa ee muncimkahaa buuna dagaal kula jiraa waa sida isagoo le bay ka dhigan tahay maxaad ilaahw hebel usiistay waxaas oo ilahay dood kula jiraba maxaad hebel usiisay marka waxaa lagu daawoobaa inaad ogaato nicmadda ilaahay baa bixiya adigooba waad jeclaan laheed walaalkaa la jeclo waxaad naftaada la jeclaan laheyd la nac waxaad naftaada la nici laheyd marka waxyaalaha culummadu ay sheegaan waxaa ka mid a murabbinta ah culamaau tarbiya taskiyat nufuus qofka haddii uu xoogo qalbigiisa uu shaydaanka waxaa ku soo rido xasadnimadaa ah. inuu markaaba yidhaahdo ilaah u barakee yuu kaga daawoobi karaa haddaad tidhahdo ilaah u barakee nafta iyada aheyd kabxuljimaax yacni wixii ku jiray oo xanaf iyo foolxumo ahaa nafta ku jiray oo kar ahaa halkaas ku baaba'aya ah, xasadnimadii markaas waa baaba'aysa daawadeedii taas qof baad wax ku aragtay nicmo ah barwaaqo ilaahay siiyey aad majeeratay ood kamatay intuu shaydaanka dhihi lahaa aad ka yar xumaan lahayd haddaad tidhahdo ilaah u barakee Ah, reerkiisa gurigiisa alaabtiisa caafimaadkiisa cilmigiisa wiiisa madaxnimadii ilah barakaataas ka tiraahdo cudurkii markaa u kaa baxaya xasidnimada waaba uduceysay qof aa uduceysay madaxaski adigana ilaahay subxaana wa tacaala maradkaas waa kaa daaweeyey malaaigta waa kuu duceysay cudurkaana waad ka bogsatay akhlaaqdii rasuulka calayh salaam in badanoo ka mida waan soo marray laakiin haddana musanifka raximah wuxuu rabaa inuu axaadiis dhowr ah uu inoo sardiyo o inoo kaxeeyo qaala xadaanaa cabaas bnu mxamed aduri qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa layt bnu sacdin alfahmiy qaala xadaanii abu cuثmaan alwaliid bn abi lwaliid can sulaymaan bni khaarijata can khaarija bn zayd bn haabit khaarijaha waa taabici fuqahaau sabca fi cashr taabiciin buu kamid ahaa khaarijuhu zaydna waad arki doontaa oo saxaabi jaliil ah oo raggii qori jiray waxyiga nabiga calayh salaam lagu aaminay ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi dakala nafarun koox baa soo galay calaa zayd ibn thaabit bay usoo galeen koox arda ah oo dalabatulcilmi ah dalabatulcilmigu salafka cilmiga ku dadaali jireen oo culummada ayaga raadsan jiray fa qaaluu lahu waxay ku dhaheen xadinaa noo sheeg aaadiia axaadiida rasuulillaah rasuulka ilaah axaadiistiisa nabiga calayh salaatu wasalaam wax nooga sheeg wax nooga sheeg oo xadiis noo ahri qaala wuxuu yidhi maada uxadiukum maxaan inii sheegaa maxaan iniiga sheekeeyaa oo xadiid ah kuntu jaara nabiga dariskiisii baan ahaa oo gurigeygi iyo gurigiisa waa isku dhowaayeen dadka jiiraankaana iskugu yaqaana dadka oo aqoonta qofka aad rabto jiiraanka umaad su-aali marka kuntu jaarahu dariskiisii baan ahaa nabigu fa kaana idaa nazala calayhi lwaxyu midda labaad markuu waxyiga ku soo dego bacata ilaya anuu dad iisoo diri jiray fakatabtuhu waxyigii baan u qori jiray lahu nabiga oo kaatibulwaxyi baan ahay oo aayadda u horraysa soo degtaba qofka qoraan ahaa fa kunnaa waxaan ahayn idaa dakarna adunyaa adduunyada markaan soo qaadno saxaabada haddaan nahay nabigoona ag fadhiyo adduunya haddaan sheegno dakarahaa macanaa waa nala sheegi jiray laakiin nabiga markuu adduunyada la sheegayo wuxuu ka sheegay zuhdiga adduunyada laga zaahido inaan qalbiga adduunyada iyo maskaxda la gelinin in laga tegi doono daarul faaniya oo dhammaan doonta ay tahay in la rabo in masracatulaakhir laga dhigto loo camalfalo oo wixii aakhira lagu heli lahaa oo janno ahaa adduunyada lagu camalfalo dhinacaasu ku wajihi jiray saxaabadu kama aaminsi jirin waidaa dakarna alaakhira aakhira markaan soo hadal qaadnoon sheegnana dakarahaa macanaa waa nala sheegi jiray aakharo iyo waxay tahay in camalkii adduunyada lagu sameeyo un aakhara lagu haysto in khayran fa khayr o sharan fa shar khayr iyo shar wixii aad shaqaysato unbaad aakhira ka heli daartaas ayada ee jannada iyo nicmadeeda iyo daartaa kale ee jaxiime iyo foolxumadeeda uu ka sheekeyn jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam wa dakarna dacaama markaan dacaam iyo cunto ka hadlaynana dakarahu waa sheegi jiray dacaamka macana maca anaga cuntada xalaasha ah aadaabta laga rabo cunideeda iyo waxa maaragtay ku saabsan aadaabu dacaam walakli washaraab cunto waxay ku saabsan ayaduna nabiga calayh isalaatu wasalaam saxaabada markay ka hadlaan jidkaa wanaagsan iyo tubtaa fiican buu ku toosin jiray fakulu haada waxaas aan sheegayan ijmaaliyeen duuduubay uxadiukum waan iniga sheekeen can rasuulilaahi baa iniga sheekeen sala allah alay wasalam adduunyada suu nooga warramay aakhare suu nooga warramay cuntada iyo nolosha siduu nooga sheekeeyey nabiga calayh salaam yaan iniga sheekeen buuyi markaasuu ardadii u bilaabay oo oga sheekeeyey isnaadkiisa alwaliid bin abilwaliidkaas xadiidka ku jira alwaliid bn lwaliid aan sulaymaan bnu khaarija ka warinayo yaa layin xadiid ah sulaymaan ibnu khaarijahana majhuul weeye kol haddii sidaa yahay sanadku muxuu noqonaya xadiidku daciif haddun mutaabaca helin qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa qaala xadaanaa yuunas bnu bukayr can moxamed ibni isxaaqi can ziyaad bn abi ziyaadi can moxamed ibni kacb اlquradi can camr ibn اcaas camr ibn caas radia allahu canhu asahmi caas bnu waa'il baa dhalay ninkii dhibka badnaa gaalnimada ku dhintay isagona saxaabi camr wiilkiisana cabdulahi bn camr bu aaabi bu ahaa qaala wuxuu yidhi camr bnu caas kaana rasuulu lahi sal la alيه waslm nabigu wuxuu ahaa yuqbilu kii qaabiliya biwajhihi wejigiisa iyo wa sheekadiisa calaa ashari اlqowmi qoomka meeshaa fadhiya ka ugu shar badan buu qaabili jiray nabiga alayh الsalaatu wasalaam yata'alafuhum waa soo dimi jiray kuwa noocaasa sharta badan bidalika qaabilidaa iyo wejifuraantaa iyo sheekada iyaga uu la qaabilaayo oo dadka kale ayaga uu ka maaratay leeinay u leexinaayo hadalka ayagu kusoo dumaya ka ugu shar badan ayuu markuu sheekeen nabiga alay slam qaabili jiray oo ku halqabsan jiray oo weji furaan u muujin jiray oo warkoo dhanba sida asaga oo eh, kaba dadka kale ka fiican ayuu u qaabili jiray ujeeddadana maxay tahay yata'alafuhum bidalik arrinkaas kusoo dumaya in shartan iyo niyad xumidan iyo qallafsanaantan iyo waxaan dhan inay ka baxdo oo maxabo iyo mawado iyo ixtiraam iyo jeceyl diineed inay gasho yuu nabiga saa u yeelay calayhi salaatu wasalaam oo inuu xoolo siiyana waa kusoo dumi jiray inuu sida mucaamalo wanaagsan uula mucaamilana waa kusoo dumi jiray fa kaana nabigu wuxuu ahaa yuqbilu biwajhi wejigiisa iyo wa xadiiihi sheekadiisa buu leeyahay calaya anigu ila soo qaabili jiray waa camar binu caas waxaa laga yaaba bilowgii hore inay tahay ama tawaaduc uu ka yahay in asagaba uu dee sidaa uu iska dhigaayo nabigaa sheekadiisa iyo wejigiisa ila soo qaabili jiray xataa buu ila soo qaabilay oo waday oo igu waday xataa danantu ilaa aan u maleeyo anii anigu khayrulqowmi qowmka midka ugu khayr badan baynaan ahay marka dambu gadaal ka fahmi doonaa inayna khayrye keenaynin in qofka wejiga la siiyo keligii la qaabilo warka loo waxeeyo wejifuraan loo muujiyo inayna macnaheedeen dadka kale inuu ka khayr badanya ma laga jeceliyen xikmad kala dhici karta marka ilaa aan isku maleeyo inaan dadka ba ugu khayr badnahay ayuu nabigu calayh salaam itarkiisiyey oo ila soo qaabilay sheekadii iyo wejigiiba faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah ana khayrun maanaa khayr badan aw amase abubakrin baa khayr badan abubakar oo wuxuu ogaahade saxaabadao dhan iyo mujtamac oo idil ay sadaarada iyo xagga hore ay marinayaan marka wuxuu yii maanta shawadaada abubakar ka fiicanba qaala nabigu wuxuu yidhi abubakrin abubakar baa kaa khayr badan faqultu waxaana yaa rasuul allah ana khayrun maanaa khayr badan aw cumaru mase cumar baa iga khayr badan faqaala nabigu wuxuu yidhi cumaru cumar baa kaa khayr badan faqultu waxaan yaa rasuul allah ana khayrun maanaa khayr badan aw cumaanu mise cumaan qaala nabigu wuxuu yidhi cumaanu cumaan baa kaa khayr badan falama sa'altu rasuula allah markaa nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam su-aalahaasi oo fasadaqanii dhabtii uu ii sheegay xaqiiqadii jirtayna uu ii sheegay falaw wadidtu waxaan jeclaaday buu leeyahay xakuwata baa sariib yidhi falaw wadidtu waxaan jeclaaday anii anigu lam akun inaanan ahaanin sa'altu kii weydiiyey booskiisi waa la riixa ogaa meesha uu taagan yahay markaa raggaas inuuna gaari xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira oo yunus bnu bukayr oo saduuq oo yukhdi ah ayaa ku jira maxamed ibnu xasankaas waa saaxibu siyarkii amiir fi sira baa la yihahda fi siyar baa la dhahaayo maxamed bnu eh, isxaaq bnu yasaar almadani laakiin isaguna mudallis weeye can buna xadiidka ku wariyey dacfigaasa marka isagana xadiidku saas ku noqday qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan adubaci can haabitin ibni aslam ilbunaahi can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala khadimtu rasuula allah nabiga alay slam baan u khidmeeyey buu leh khadamtu waxaan u khidmeeyey rasuula allah sala allahu aleyh waaalih wasalam cashara siniin toban sano waa tobankii uu nabiga madiine joogay isagoo toban jira anas yaa nabiga loo geeyey oo isku raaceen umuslema hooyadiisa iyo abu dalxa oo adeerkiisa hooyadiis qabayah ay u geeyeen nabiga markuu codsaday oo yidhi nin dhallinyaro oo ii khidmeeyo wax qadqadaan jeclaahon rabaa marka wiilkaasaa la yidhi ninkaasum maan ku aamini karnaa rasuulka calayhi salaam wiil yar oo caqli iyo deganaan ku dhashay buu ahaa famaa qaala lii ima dhihin buu leeyahay nabigu uffin uf ima dhihin qadun weligiis wamaa qaala ima dhihin lishayin shay sanactu aan sameeyey lima sanactahu maxaad u samaysay walaa lishayin shay taragtu aan ka tegayna lima taragtahu ima dhihin buu leeyahay sancigaa iyo tegitaanka laga hadlaayo waa wixii aan ahayn awaamirta sharciga iyo nawaahida wixii diin ku saabsan oo diinta meel looga dhaco nabigu waa cadaynayy waa ku canaananayey waa amraayey waa u sheegayey waa ka reebayey sala allah alay ali wasalam waxyaalaha adduunyada ku saabsan weeye wixii adduunyada ku saabsanna anas isagoo laftirkiisu nin makooso badan may ahayn oo dhacdhac badan oo khalad badan wuxuu ahaa nin marka horeba la taskiyeeyey waa kay dhihi jirta hooyadiis ninkan anas layidhahda waa wiil dhug badan oo caqli badan oo aad u wanaagsan bay ammaantay sidii buuna noqday marka wixii saas oo kale ah <coughs> qofkii saas oo kale ah de wixii markaas halka dhalinyaranimo iyo caruurnimo iyo mararka qaar uu u ilduufo dee lagamaba hadli karaba laa siyamaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam oo akhlaaqiisa iyo qiimihiisa iyo sabirkiisa la yaqaanay wa kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu ahaa min axsani nnaas dadka midka ugu wanaagsan khuluqan akhlaaqda wuxuu leeyahay anas walaa masastu ma taabanin khazan khaz ma taabanin waa nooc xariir iyo dhar kale isku dhex jiro xariir iyo suuf iyo wax la isku daray mara laga sameeye wey khazka walaa xariira xariir khaalis ah walaa shay an wax jilicsan kaana alyana ka jilicsan ma arkin mana taabanin min kafin rasuuli llaahi sala allah alay wasalam nabiga sacabkiisa walaa shamamt marka muxuu ahaa sacabkiisa waxaa laga wadaa calaacasha iyo maqaarka iyo aad bu jilicsaneed waa soo marray nabiga calayh salaam in lafihiisii iyo xooggiisa uu xoog lahaa walaa shamamtu ma udugsanin miskan miski qadun weligay miski waa abyabu iib wixii udgoonba wuu udgoon yahay walaa ciran wax cair ahoo udgoon kaana adyaba ka udgoon badnaa min caraqi nabiyi nabiga calayh salaam dhididkiisa sala allahu alayh waalih wasalam dhididku waxaa weeyaan shayga keena raayixada jidhka ee qofka maarata uu la shiiro ee la uro ee la suuro in qabays iyo saabuun iyo barafuun ku dhex wada mooyeene dadka aadan ku dhex noolaan karin laakiin nabiga calayh salaam ilahay suu u fiiri dhididkiisibaa wuxuu noqday adyabu diib wax allaala wixii udgoon oo dhanba dhididkiisaaba ku udgoon sala allahu alayh waalih wasalam marka ilaahay baa karaameeyey oo maaragtay sifaatkiisa iyo abuurkiisaba dhamaystiray sala allahu alayh waali wasalam qaala xadaanaa maca dalika buu haddana diibka isticmaali jiray calayh salaatu wasalaam markuu helo qaala xadaanaa qutayba bnu saciid waaxmed bnu cabdata huwa albabiyu wlmacnaa waaxid labadaba xadiidka ay isla warinayaan macnahaan waa iskaga mid haddii rabaan lafdiga ah ha ku kala tagaana meelaha qaar lakiin macnihi isku meel mutegi qaala waxay dhaheen xadaanaa xamaad bnu zayd can saalim alcalawi can anas bni maliki radia allahu canhu abu xamsata albasri can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa kaana waxaa ahaa cindahu agtiisa rajulun nin baa nabiga ag fadhiyey bihi ninkaasi xalqada iyo majliska fadhiyey bihi waxaa ku sugnaa oo jirkiisa ka muuqdaiyo maryihiisa atharu sufra zacfaraan raadkiisa sufradu waa zacfaraanka iyo huruudka iyo waxa haweenka ismaryaan weeye marka zacfaraan baa ninkaasi yaa ka dhex loomana ogolo ragga inay isticmaalaan zacfaraanka iyo huruudka iyo oo ay marsadaan sida haweenkaoo kale ama cidyaha ama jirka ama madaxa iyo lama ogolo iyo maryaha gaar ahaan iyo walidaalika markuu cabdiraxmaan bin coof nabiga ku arkay isagoo zacfaraan raadkiis ka muuqato jirkiisi waa kii la yaabay ee yidhi mahyam ama waxaad ismaraysay ee kugu yaalla markaasu wuxuu yidhi nabi allow naag baan xaas baan guursalaan baan guursadoo aroos baan kasoo yaan ahay aroos baan ahay oo gabadhii waxay isku soo cusmurisay ee arooskeeda ahaa wixii baa soo gaadhay marka ragga looma ogoleen qaala wuxuu yidhi wa kaana rasuulullah nabiga calayh isalaam wuxuu laa yakaadu kaan sigin oo ku dhowaanin yuwaajihu axadan qof inuu la qaabilo bishayin wax yakrahu uu nacaayo lama qaabili jirin hadduu wax kohdo qofka lama hortegi jirin falamaa qaama markuu ninkii kacay qaala lilqowmi dadkiibu wuxuu ku yidhi low qultum lahu haddaad ku dhihi leedeen iyo iskaga tago ha dhaafo haadihi sufra sufradaa rag ooma fiicne loomana ogolee ka tag haddaad dhihi leedeen u sheegtaan bal u sheega idinka iga gaadhsiiya marka bacd axyaana nabiga waa sheegi toos buu ula hadli jiray oo waa maxay iyo waxaan iska bedel iyo hooyadaba xataa ku amartay mararka qaar ragga qaar oo la keri waayey ama canaan u baahday hadba maxalka ayay arrintu yo arrintu u taagan tahay oo haddii qofkan uu yahay qof ishaarada ay ku filan tahay ama qof kale uu kaaga filan yahay ama ma ahee dee aada si kale oga ilaalinayso inaad hadal ku tiraahdo waa arrimo kale oo inta badan maabalu aqwaamin iyo maxay sameeyaan iyo maxay rabaan iyo maxay saa u yeeleen iyo dadku si guud bu u hadli jiray mararka qaarna waxaa weeye si toosa iyuu u haladi jiray saxaabadiisa oo qofku ku arka aan wanaagsanen war waxan iska bedel waxaasaa iska dheh saasuu dhihi jiray kutimihiisa dhaadheer bu dhihi jiray iska hagaaji maaratay shaarubta ku baxda u dhihi shaarubta iska hagaaji marka waa hadda xaaladda iyo kalsoonida uu ninkaa uu ku qabo iyo haddii ay maqaamka uu munaasib u yahay gaar ahaan qof keligiisa isaga haddiiay wada yihiin ama haddii meel majlisa la fadhiyo qof dad dhex fadhiya in lala hadlo tacyiir bay noqon ceebeen bay noqonaysaa markaasoo kale waa iska ilaalin jira rasuulka sala allah alay wasalam ilaa fii xaalaad naadira mooyeene oo dee maxalka uu keenay oo qofka asaga ah uu u baahan yahay canaan iyo zajri iyo in meel adag lagaga soo haro <clears throat> bisa akhulcashira mari doonaa qaala xadaana moxamed bnu bashaar bin daad <clears throat> qala xadaana moxamed bnu jacfarin qala xadaana shucba bnu xajaaji can abi isxaaq asabeec can abi cabdiraxmaan aljadali wasmuhu cabdu bnu cabdin can caaisha radia allahu canha annaha caaisha qaalat waxay tihi lam yakun rasuulu llah rasuulka ilaahay muunan ahayn calayhi salaatu wasalaam faaxishan mid faaxisha xumaan lagu abuuray faaxishanta waxaa weeyaan akhlaaq ahaan qof xumaanta lagu abuuray qowl iyo ficil midna may ahayn walaa mutafaxishan mid xumaanta iska keenkeena oo mutakalif ah iska keenkeenana may ahayn iskamana keeni jirin ilahayna ooma abuurinba xumaan iyo inuu xumaan ku hadlo ama sameeyo walaa sakhaaban muunan ahayn mid qaylo badan fil aswaaq suuqa ka dhadhawaaqa suuqa waa meelaha de shaydaanka uu calankiisa sudhao in la hadlo oo la caytamo oo la qayni oo la dhadhawaaqo ma fiicna in adkaar lagu galo oo lisasula fiican walaa yejzi ma gudi jirin nabigo mma kuma abaalgudi jirin bisayiati xumaan lagu sameeyey asayiata ama bisayiati xumaan kuma abaalgudi jirin asayiata xumaan lagu sameeyey haddii xumaan lagu sameeyana xumaan kuma abaalgudi jiro ee wuu iska cafin jiray walaakin yacfu waa cafin jiray wayasfax waa iska saamixi jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam isagoo loo ogol yahay sharcan in qofka wuxuu ku sameeyo uu u jawaabo ama intuu yeelay uu yeelo waa u bannaan tahay wajazaau sayiatin sayiatu miluha eh, sayaara sayaa iyadoo kale ah ayaa maaragtay eh, waa bannaan tahay jazaheedu wey ah, sayiatu miluha laakiin muxuu ilaahay ku daray faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah ninkii iska cafiyo oo iska maarata saamaxa ajir buu helayaayo ilaahay baad maaragtay jecel cafiga saamixidda qaala xadaanaa haaruun ibn isxaaq alhamdani qaala xadaanaa cabd an hishaam bin curwata can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat maa daraba rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga ma garaacin biyadii gacantiisa sharafta badneed shayan waxna kuma garaacin qadun weligiis ilaa an yujaahida fii sabiili illah inuu jihaadaayo oo jidka ilaahay uu ku jira mooyeene jihaad cadow iska hor imaadaan walaa daraba ma garaacin waa ijmaal bacda tafsiil walaa daraba khaadiman khaadim ma garaacin shaqaalihiisi ama khaadimkiisi ama u joogay addoommihii marka mayna de shaqaalo wayn waa addoomay ahayn khidmeeya kuwa xor ahoo dee u khidmeeyana way jireen oo saxaabada ahoo ayuuna qiimo badan oo anas uu ka mid ahaa walaa imra'atan haweenayna weligii ma garaacin rasuulka sala allah alay wasalam <clears throat> gacantiisa waxba ma qaaday inuu dee jihaad ku jira mooyeene jihaadka laftirkiisa bacda atatabuci walistiqraa waxyaalaha nabiga calayh salaatu wasalaam siiradiisa markii la raaraacay waxaa la cadeeyey oo la helay hal nin ah hal nin oo gaaladii ka mid a ah inuu nabiga gacantiisa ku dilay sala allahu aleyh waali wasalam ninkaasna waxaa la yidhaahdaa ubay ubay ibnu khalaf baa la akhuu umaya umayat ibnu khalaf iyo ubay walaale umaya ibnu khalaf isagu beder beder baa lagu dilay waa kii markaa dhexda intuu maaratay nin ay qaraaba saaxiiba ahay oo saxaabi ah dabcan inuu magan geliyo oo baxyo ay la dili jiray bilaal bin rabax radia allahu canhu oo uu aad u bahdili jiray waqtigii islaamka uu soo galay ayaa ka war helay ninkii oo la dhuumin rabo oo la bixin rabo waa kii qayliyaydeen af labadii intuu dhawaaqi dhihi jiray laa najawtu in najaa umaya ah, umaya maanta hadduu badbaado waataana badbaadin bin ah, markaasuu dee af labadii saxaabadii markaasay iyo cabdiraxmaan bin cawf baa marka hore inuu bixiyo dabcay amaa ubay nabiga alayh salaam dagaal lagu jiro yuu soo qaabilay isagoo awel maamed ow maxamed ku haya nabiga sala la alay waslam isagaa soo weeraray oo soo doontay orbaneeya buu yidhi xirbadigu nabigu watay alayh salaam buu isha intuu ka geliyey madaxa masaxda dhex fadhiisiiyey marka taa unbaa dhacday dhahan قال xdثna أحمد بن cبدة الضبي qال xdثna فضyل بن عyاaض عن منصور عن الزهري عن cروة عن عاشha qاaلت cاشha waxay tii mا raأytu رasuuل اللaه nabiga عalayه الصلاaةu وaسلاaم ma arkin muنtasran isagoo aana goosanaya min madlamaةi ظulmi ظulimahaa la dulmiye qaطun weligiis isagoo aana goosani ma arkin maa lam yuntahak haddaan la qararinin oo lagu dhicin min maxaarim الlahi waxyaal ilahay xarimay taعalى koraya shayئan wax kamida waxyaalo xaaraam haddaan lagu dhicin haddii munkar kale oo asaga wa lagu samaynayo oo xumaana nabiga waa munkar laakiin tiisa isaga naftiisa iska cafiyey wax kale oo shareecada iyo diinta ka mida ah haddaan lagu dhicin faiduntihika haddii lagu dhacas min maxaarimillahi ilahay maxaarimtu uu xarimay shayin wax kamida ah haddii lagu dhaco kaana nabigu wuxuu ahaa xad baa la galay xuduudda kamida ah, qisaas baa la galay kaana wuxuu ahaa min ashaddihim dadka midka ogu daran fii dalika arrinkaasi qadaban kacadhoodka uu ku cadhoonayay aad ba ogu daraa nabiga alayh isalaatu wasalaam shadd naas fi dalika adaba agga carada wamaa khuyira lama khiyaargelinin bayna amrayn laba shay nabiga lama khiyaargelinin laba shay oo mayna sinaanin samayntooda in lakhtaara wuxuu dooran jiray aysarahumaa ka fudud maa lam yakun hadduunan ahayn midkaa fudud maa haman dembi laba shay haddii nabiga isku qabato midka fudud buu dooran jiray calayh salaam inuu gaadiid raaco iyo inuu lugeeyo kee fudud inuu gaadiid raaco gaadiidkuu fudud jiray sala allah alay ali wasalam haday isku qabataan hadday isku qabtaan oo maalan haddaad aad masaajid u socoto kaa yar dheer inaad tiraado lugtaan xisaabanay inaad gaariga ku tagto gaariga ku tagtaa yaa aysara kaasaa fiican maxaa yeele intaad tagto ood safka hore sii fadhiisataa juz quraan akhrisan meesha kii kale uu dhexda soo busleynayo uu soo siigeenayo marka aysarkaa la fiirinaya ilaahina subxaanahu wa tacaala siduu nabigeena noo sheegay xadiidkii ninkii yidhi makaan ku tegi lug ku tegi isagoo oday ah oo labadiisa wiil u dhalay agga agga ay riixayeen oo weldaaminayeen in allaha laqaniyun min tacdiibi hada nafsa saasuu yidhi nabg ala slam ilaahay maba rababa inaga dhibaatana na rabo cibaadada la imow hadda sida ugu sahlana oola imow in qofku uu naftiisa cadaabo ilahay danka male mana rabo subxaana wa marka aysarka fudud ayuu nabiga dooran jiray haddii laakiin midka fudud dariiqa fudud uu yahay dariiq dembi iyo xumaan iyo laga roonaa akhradaada ah, iyo diintaada u ficleen waa ka tegi jira midka culus ee eh, shareecada maarata waafaqsan buu qaadan jiray sala allahu alay alih wasalam <clears throat> qaala xadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan can moxamed bn munkadir can curwa can caaisha qaalad waxay tihi istaadana rajulun calaa rasuulilah nin baa nabiga idan weydiistay oo yihi ma soo galaa banaankiitu istaagay oo cuyayna binu xusni iyo makhrama binu nawfal iyo dad bay sheeg raggii carabtaha ee adadkaayee iska yar qaqallafsanaa <clears throat> mararka qaarkoodna iimaanka uunan xoog u gelin ilaa uu mar dambe arrimo ay ku qaaratay oo xoolo badan la siiyey oo lasoo dhoweeyey oo ay diinta jeclaadeen marka ma soo galaa buu yidhi ninka waana anigu bay leedaha caaisha cindahu nabiga agtiisaan joogay waan ag fadhiyaa faqaala wuxuu nabigu yidhi bisa ibnulcashiira ma maqlayo asaga ma maqlayo bisa waxaa baas leh ibnulcashiira cashiirada waa qabiilka qabiilka wiilkooda almasuusu bidami huwa kan hadlaya oo ugu oo ugu baas badane soo daaya aw akulcashiirati cashiiro qabiilku ka dhashoo dhan ba inti la aruuriyey yaa waxaa la yidhi wax ka la dhashay oo walaal u noqda kana ugu xun uma adina lahu markaasu haddana u idmo yidhi soo daaya fa alaana markuu soo galay alaana lahu lqawla nabiga hadalkiibu u jilciyey waa nin daahiyaa ninku cuyeena bin xusn hadduu yahay nin kale hadduu yahayba haddii saa la yeeli waayo lasoo dhoweyn waayo afxumi iyo dacaayad buu sii daynayaa buuq buu furi marka nabiga calayh salaatu wasalam waa iska soo dhoweeyey alaana lahu lqawla hadalkii u jilciyey <coughs> falamaa kharaja markuu baxay yaan qultu waxaan imi tiri caaisho waa yaaban tahay yaan rasuul allah qulta waxaa tihi maa qulta wixii aad tihi markii hore aad soo galaayay waa kaad tihi reerkiisao dhan ba isaga u shar badan qows uu yahayba waa saasaad ku tiri uma alanta lahu qowl hadalkii baa u jilcisay oo marxaba iyo soo dhawow iyo waa katiriy soo dhawaysaye waase faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa caaisha ina min shari naasi dadka kuwa ugu shar badan man tarakahu naasu dadka midkay ka tagaan weeye ow wadacahu naasu dadku ay ka tagaan itiqaa'a fuxshiiyo xumaantiisa ka cabsashadeeda kaas weeyaan waa kii hebelahay yaan ugu taabanin yaan ula hadlinayo ninki la yidhaahdo kaasaa dadka ugu shar badan bu nabig alayh iyo arrintaasi waxaa la dhahaa mudaaraad baa la yidhaahdaa mudaaraadku waa arrin fiican laakiin waxaan la ogoleen mudaahanada mudaahanaan la ogoleen mudaahanada waxaa weeyaan inaad tanaasul aad la samayso diintaadi diintaadi inaad ka tanaasusho oo aad waxooga tanaasusho ninkii asaga ahaa yacni sharkiisa adoo ka baqaaya iyo hebel weeyaan ama wax ku dhahaa ama ku dacaayeedeeyaa yaa diintii oga leexatay isagii baa iska raacdo hayaraac baad noqoto meeshuu rabu kula galay taa mudahanaan la dhahaa wadduu low tudhinu fa yudhinuun ilahay leeyahy lama ogolo inaad loo leexdo laakiin mudaaraadka way bannaan tahayo waa qofka asaga ah inaad xooga wejiga u furto soo dhawayso wax siiso laakiin meeshaadi iyo mawqifkaadi waxba iskama bedelin mawqifkaad waba iskama bedelin bal asagaad rabtaa inaad kusoo riddo dabinka oo diinta kusoo jiiddo oo aad wanaaggii iyo khayrkii aad usoo jiiddaabada rabtaaba marka mudaaraadka waa la ogolya qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa jumaac ibnu umayrin <clears throat> jumaac ibnu cumayr ibn cabdiraxmaan alcijli qaala wuxuu yidhi ambanaa waxaa noo warramay rajula min bani tamiim nin reer banu tamiima min waladi abi haala <clears throat> waan usoo noqo marka afaraad zawja khadiijata khadiija lakin waxbuu ku daraa mar walba khadiija zawjkeedii abi haalahaasi awlaaddeeda mid kamid ah ayaa ii warramay wa yuknaa abaa baa la dhaha kunyadiisa can ibni abi haala wiilina abi haala ah oo hinda la yidhaahdo can ilxasan binu caliyin buuna ka wariyey xasan binu caliy bin abi aalib qaala wuxuu yidhi qaala xusein marka marka hore waxaa soo maray hinde inuu xasan u warrami jiray kadibna xasan intuu xuseen wax ka wariyeybaa hindihii ayaa ka warinaya can alxasan binu caliyi qaala qaala xusein baa wuxuu yidhi xusein binu cali walaalkiiso ka yar weye sa'altu abi aabbahay cali bin abi aalib weeyaan yaan waxaan su'aalay can siirati nabiyi nabiga siiradiisa calayhi salaatu wasalaam siirada nabiga inta marka ziyaadada ee abihaale iyo xasan iyo ka maqan waa intuu xuseen cali ka can siirati nabiyi sal sl nabiga siiradiisii ku saabsaneed fii julasaa'ihi dadka la fadhiya sigoo la dhaqmi jiray fa faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal slam nabigu wuxuu ahaa daa'ima albishri weji furfuraantiisa miday daa'im tahay weji furfuraantiisa iyo dabeecadiisa macaan sahli lkhuluqi akhlaaqdiisana ay sahlan tahay oo macaan tahay layin aljaanibi dhinaciisana uu jilicsan yahayoo aan adkayn yani khafdu eh, ljanax dadka loo turitaanka wey layin ljaanib dhinaciisaa jilicsan yani dadka u turi jiray laysa bifadin xagga carabka mid adag maahen oo qallafsan walaa qaliidin ma ahayn xagga qalbigana naxariislaawo qalbi adagna ma ahayn nabiga calayh salaatu wasalaam walow kunta fadlan qaliidqalad labada waa laga anfiyey lanfaduu min xawlika ee eh, naxariis iyo jileec baa nabiga lagu tilmaamay fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walaa sakhaabin muunan ahayn nabiga calayh salaam mid buuq iyo qaylo badan suuqaqa iyo meelaha ka dhadhawaaqa walaa faxaashina ma aheen mid fuxshi iyo ereya xunxun ku hadla walaa cayaabin mid ceebeeya dadkana ma ahayn walaa mushaaxin ma ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam mushaaxa bakhaylka waa la yihahdaa qofka bakhaylka ah ee xoolihiisa ama wixii ilaahay siiya ama cilmi iyo naseexaa la bakhayla ayaa mushaax la dhahaa walaa mushaaxin ma ahayn mid bakhaylahoo wixiisana ku bakayla dadka kale waxoodana weliba si isku daya inuu celiyo yataqaafalu kaana huwa yatakaafalu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ishalmaansiin jiray camaa waxa uunan laa yashtahi rabin wuxuuna rabin rasuulka calayhi salaam laakiin uu arkaayo maqlaayo waxaan ogeyn buu iska dhihi jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam ah, tatabuca waxaasaa la yii waxaasaa lagu sameye waxaasaa lagu sameye hebel anuu ii tashada hebel hebel baa aniga iga sheekeeyey iyo waxaa haddaad si raarraacdo iyo dad baa igu taaganta ku hayso marka dambe shoog baa kugu dhici oo amraad nafsiya sekoolijahaan baad u jiranaysaa marka nabiga alayh salaatu wasalaam yataaafir ah, kaanahu laa yani kaanahu laa yacniini waa sidii shaaciri dhihi jiro kale qofka marku waa waxaan dhihi jiray bu yidhi shaafici miyuu ahaa aniga iima jeedo wax qofka ku wada anin maaha marka yatakaafalu camaa laa yashtahi wuxuuna nabiga jecleen oo uu maqla ma laga sheego ama wixii saasoo kale ah waa ishalmaansiin jirayoo waxaan waxbaba ka ogeyn oo iska dhigi jiray oo waxay dhahaan qofka inuu yahay muqafal ma fiicno muqafal caqli gaab ah oon hadallada iyo muxuu aha hadalka dulucdiisa aan aad u fahmi karin wararka maaragtay sarbeedka ah ama hadallada maratay duurxulka ah ama waxyaalaha maaragtay eh, laxniga ah laxnulqawlka qofka inuuna waxba ka fahmayn uu muqafil yahay ma fiicna haddana waxaa fiican inuu mutaqaafil yahay inuu waxaa fiican yahay mutaqaafil muqafil ha noqonin lakiin mutaqaafil noqo qof wax garan baa tahay fahmi laakiin ishalmaansi isdaad raaci intaa isku taagi lahayd hadhow lagaa dhibaato noqon lahayd walidalika shaafici wuxuu dhihi jiray allabiib lcaaqilu huwa alfainu lmutakaafilu qofka labiibka caaqilka waa kee waa qofka fainka ahe dareenka badan ee fahamka badan wax fahmi kara haddana mutakaafilka ah ee wax ishalmaansiiya aad ba maarata inaad iskugu sii mashquuliso waxaan ogeyn baa iska dhigta caadi baa iska tahay sidaasaa fiican bile yatakaafalu camaa laa yashtahi walaa yuyisu nabiga ma quusin jirin minhu xaggiisa raajiyihi qofka rajeeya laa yuyisu minhu xaggiisa nabiga ma quusin jirin walaa yayasu yasi waa quusidka yuyisu minhu ma quusin jirin raajiyihii dadka rajaynaya qofka raje ka qabaa nabiga ma quusin jirin ha kusoo logoyn iyo maaragtay ma dhihi jirin walaa yukhayabu ma hoojin jirin fiihi nabiga calayh salaam qofkaasi rajada ka qaba ma hoojin jirin waxlaan ma dhihi jirin qad taraka nafsah naftiisa nabiga alayh salam wuxuu kala tegay min alaain saddex shay saddex shay nabiga naftiisa waa ka ilaaliya waa kala tegey almiraa dooda iyo muranka iyo qajacjacda wlikaara badinta adduunyada iyo xoolaha iyo mashquulkeeda iyo aruurinteeda iyo waxaana waa iskaga tegay aa nacay adduun wamaa laa yacniih wixii aan anfacaynin oon anfaci wax u taraynin oon faa'iida ugu jirinna isagana muu iskaga tegay nabiga sala allah alay wasalam wa taraka annaasa dadkiina wuxuu kala tegey taraka annaasa dadkiina wuxuu kala tegay oo ka dhaafay oo ka ilaaliyey min alaain saddex shay yuu dadkana ka ilaaliyey kaana wuxuu ahaa laa yadumu axadan qofna ma caayi jirinin walaa yaciibu mana ceebeyn jirin walaa yadlubu cawratahu cawradiisana ma raraaci jirin ceebihiisa walaa yatakalamu ma hadli jirin ilaa fii maa rajaa thawaaba wixii thawaab iyo ajir uu ka rajeynaya mooyeene iskama hadli jirin wa idaa takallama hadduu hadlana adraqa waxaa foorarin jiray madaxooda julasahu dadka la fadhiya markuu nabiga hadlaya calayhi salaam haybada iyo waqaarka iyo ixtiraamka iyo sida nabiga loogu weynanaya qulubtooda ay ugu weyn tahay saxaabada markay fadhiyaan oo asagoo hadlaayo way wada foorarsan jireen kaanamaa calaa ru'uusihim madaxooda waxaabaad moodaa aayru shimir baad moodaa inuu saaran yahay madaxooda shimir baad moodaa shimir meel dhaqdhaqaaqaysa kuma istaago meel degan oon dhaqdhaqaaq lahayn ayuu ku istaagaa shimirku walidaalika waxaa la sheegay cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhu intuu kacbada tago oo dawaafo yuu tukan jiray laba ragcadood markaasuu sujuudi jiray sujuudda markuu sujuudo muddo dhan shimiruhu iska buubuubayaan way buubuubi way buubuubi waxba intaas iska fiirinayaan oo taxadar bay ka gelayaan marka shimirkaa deena ku dari jiray waxaan isagaa wax bini aadan ma aha qori meel yaallo qodaho weeyaane intay dhahaan bay ku istaagi jireen marka shimir meel dhaqaaqayso kuma istaago waa foojigan yahay walaa yadribu markaa calaa ru'usi muayr faidaa sakata hadduu nabigu aamusana oo hadalkii uu waday u dhammeeyo takalamuu saxaabada marka waa hadli jireen laa yatanaasacuuna ayagoon murmaynin cindahu agtiisa alxadiida xadiidka ku murmaynin ayagoo sheekada kumurm ana hadli ana hadli iyo ida iyo isboobaynin midkii uhor hadlo ma loo dayni waman takalama qofkii hadlaa cindahu nabiga agtiisa iyo ansatuun lahu u dheg raaricin jireen dhammaantood xataa yafruqa inuu ka bogo kaasaa la dhegaysan haddana midka kale la dhegaysan sida dadka qaar oo kale maaha shanba hal mar isla hadli oo midka hadli iyo ka dhegaysan iyo la kala fahmayni marka sax maaha waa inuu mid hadlo laga dhegaysto ka kalena uu hadlo qofkii hadli hadal in laga sii geliya ma fiicna xataa yafruqa xadiiuhum ilaa sheekadooda uu ka dhammeeyo xataa ida furqa ilah ka dhameeyo xadiiuhum sheekadooda cindahu nabiga agtiisu xadiiu awalihim ka ugu horeeya sheekadiisa wey markuu nabiga bogo ka sheekadiisa la dhagaysan waa midka u horeeya ah, xadiiuhum xadiikiisa xadiidkooda iyo warka ay markaasi dhagaysanayaan cindahu nabiga agtiisa hadiiba joogaan xadiiu awalihim ka ugu horeeya xadiidkiisa weeyaan kaas la dhagaysan yadxaku waa qosli jiray nabiga calayh salaam mima yadxakuuna minhu waxay la qoslaan laakiin qosolkii nabiga muusood muu ahaa wayatacajabu waa yaabi jiray mima yatacajabuuna minhu waxyaalaha ay la yaabaan <laughs> wixii tacajub iyo layaab leh sida dadka ay u yaabaan buu u yaabi jiray wayasbiru waa sabri jiray nabiga calayh salaam lilghariibi qofka hariibka ah ee nabiga calayh salaam iyo dhaqankiisa iyo ilaahay wuxuu siiyey oo karaamo iyo qadar aan nabiga aan aqoonin acraabi reerbaadiya iyo qof islaamnimada ku cusub iyo kuwa noocaas oo kale waa ku sabri jiray nabigu cala aljafwa qallafsanaantooda fii mantiqihi hadalkiisa uu ku qallafsanaado wa mas'alatii su'aashiisa qaabka u weydiinayo uu ku qallafsanaado su'aalo ad adag iyo qaab adag ayay u hadli jireen nabigana calayhi salaatu wasalaam waa iskaga sabri jiray waa dhegaysan jiray ataa in kaana xataa in kaana wuxuuba ahaa asxaabuhu saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen layastajlibuunahum kuwa soo jiiday ahaayeen dadka noocaas oo kalea dadka qurabada iyo reer baadiyaha iyo way keeni jireen oo kaana nabig wax noogu weydiiye hadal bay dhihi jireen ilaa iyaga nabiga way ka xishoonayaan oo waxay yaqaanaan qadarkiisan ogyihin lakiin kan inuu loo cudurdaari bay ogyihiin oo nabiga uu cudurdaari calayhi salaatu wasalaam oo loo sabri markaasay waxay ku farxi jireen nin acraabi intuu imaado su-aalaha iyaga ay ka xishoodo inay nabiga la su-aadi waayeen inuu weydiiyo deen nabigana uu ka jawaabo ayagoo dhegaysan halkaa deena cilmi iyo faa'iida ay ka helaan bay ku farxi jireen waa kii mid dhihi jiray yaa rasuula allah rajulun yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim nin dad jeceloon dadkii uu jeclaana aan soo aan gaari karin ka waran markaasu wuxuu yihi almaru maca man axaba qofka qofkuu jeclaado miciisoon buu ahaan anas waa kiisa waa u farxay ee dhihi jiray waaan ku aray maalintaasaan u aray weliga ma arin bu yii maaa yeel fainii uxib اllaha warasuula ilahi rasulkaa jecla wayaqulu wuxuu wuxuu dhihi jiray nabiga calayh salaam idaa ra'aytum haddaad aragtaan daaliba xaajati nin xaajo dalbaayo dan iyo muraad raba yadlubuha raadinaayo xaajadiisa fariduuhu u kaalmeeya irfiduuhu u kaalmeeya calaa qabaa'iha xaajadiisii gudideeda oo u kaalmeeya nin dan iyo xaajo leh oo baahiyahaysa daarataan u kaalmeeya cilmi buu raadinayaa hebel u tag darsi buu raadinayaa xoolaiy wa u kaalmeeyuu rabaa maalan qof maaratay mas-uulahu gaari laaya u tegi laayahay farfiduuhu u kaalmeeya walaa yaqbalu hanaa'a nabigu ammaanta ma aqbali jirin ilaa min mukaafi'in mid u abaalguday mooyeene mukaafi mukaafi waxaa la yihahdaa qofka wax kuu galo ad wax u gasho ayaa mukaafaa la yihahdaa abaalgud ilaa min mukaafi laa yaqbalu hanaa ma aqbali jirin ammaanta ilaa min mukaafi'in muka aqbali jir mukaafi hadu qofku nabiga qof wax siiyo oo hadiyo nabiga uu qof siiyo qofka hadduu yidhahdo khayr allah ku siiyo axsanta jazaaka allahu khayran ya rasuul allah uu dhaho u duceeyo nabiga alay salam ama u ammaano ama ammaan badan u ammaano ammaan uu nabiga mudan yahay waa ka maqli jira rasulka alay slam maxa yeele waa sax ninkaas ammaana wuxuu ku ammaanaya wuxuu nabiga ku arkay wuxuu siiyey buu ku ammaanaya laakiin nin waxbaba siininba hadduu dhaho iska iska maaratay ammaano maxaad ii ammaanaysaa buu dhishi maxay ammaanaysaa wayuxibuuna an bima lam yafcaluu buu ka cararaya nabiga alay slam kuwa jecel in lagu xamdiyo la ammaano bimaa lam yafcalu waxayna sameyn lagu ammaano kuwaasoo kale u diidaya nabiga inuu ka mid noqdo marka laakiin qofkii wax u galo markaas de wuxuu galay ku ammaano waa ka aqbali jiray rasuulka alayh isalatu wasalaam laakiin nabiga calayh salaam axad muslim ah oo mu'minah oo unan abaal iyo iyo gallad ku lahayn maba jiraba maba jira sala allah alay waali wasalam walaa yaqdacu ala axadin qofna kama goyn jirin xadiidahu warkiisa qof hadlaayo hadal kama kala jeri jirin xataa yajuuza ilaa uu xadda ka gudbo hadduu qofkii hadlaayo uu xadda gudbo waxaan loo baahnayn buu ku dhacay hadallaaan ficnayn buu ku hadlay <clears throat> fayaqdacu waa goyn jiray nabiga alay slam markaasi binahyanka reebid ah jooji buu dhihi jiray waxaad ku hadlaysa sax maaha qofaad wax ka sheegtay ninbaad arrimo kalaad ka hadashay jooji buu dhihi jiray aw qiyaam yaqdacu waa goyn jiray binahyin inuuba ka reebo kow aw mase qiyaamin buu ku goyn jiray istaaguu ka istaagaba iskagaba tagaba falaa taqcuduu macahum xataa yaquuduu fi xadiidi hayri waa iskaga tegi jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam hadduu qofka xadgudub la yimaado qaala xadaanaa muxamed muxamed ibnu bashaar bin daar qaala xadaanaa cabdiraxmaan binu mahdi qaala xadaanaa sufyaan athawri can muxamed ibni munkadirin qaala samictu jaabir bna cabdillaahi yaquul maa su'ila rasuulu llahi sala allah alay slam nabiga lama weydiinin shay-an wax qadun weligiis faqaala uu yidhi laa maya laada la anfinayo waa laadeen laa ku siin mahayo wy midda la diida waa midda ayadaa laakiin laa hadday ikhbaar tahay oo kuma heli kara uu nabi ay tahay laa ay laa ajidu ma heli kara hadday laadu tahay dhibaato ma leh ilahay quraan ku walaa calى اladiina إida ma atwka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum alayhi tawalow qolada laa ajidu ma axmilukum waa dhihi jir laa ajidu laakiin laa oo dhan ma ahee laa diida oo waxbaba kuma siinayaa middaa way midda nabiga aan weligii laga maqal oo ay qaarkood markay gabyaayaan qaar eh, saxaabada taabiciinta ama salafka kamid ah gabayga u sheegaan lakiin nabigaa kaga habboon oo ka mudan sala allah alيh ali wasalam lam yaqul laa lam yaqul laa ila fi tashahudihi lowla tashahuda kaanat laauhu nacami yani la ma dhihin tashahudka tashahudka mooyane laa ilaha ila allah nafyigaas hadduuna tashahud iyo taxiyaad jirin laadiisa nacan bay noqon lahayd buu leeyahy marka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam yani la kuma siinayo ma dhihi jir hadduu hayana waa siin jira haddii kalena ma hayo iyo mar kale iisoo noqo waa dhihi jiray sala اllah alيه wasalam qala xadaثna cabduلlahi bn cimran abulqasim اlqurashi اlmakiy qaala xadaana ibraahim bnu sacdin can ibni shihaabin can cubaydillaahi can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu ahaa ajwad annaas dadka midka ugu deeq badan bilkhayri khayrkana nabiga alay slam ku degdeg ajwad macnaa asrac wey ajwad annaasi bilkhayr midka ugu degdeg badan bu bilkhayri xagga khayrka wa kaana ajwadu maa yakuun markuu yahay marka ugu degdeg badan yahayna oo khayrka lagu degdego ugu degdeg badan yahay fii shahri ramadaan bisha ramadaan bay ahayd bisha ramadaan baa ugu degdeg badnaa khayrka oo qira'at lqur'aan iyo salaatu taraawiix iyo ictikaaf iyo khayr un buu ku dhamaysan jiray xataa <coughs> yansalikha ilaa uu ka dhamaado ramadaan fayaatiihi jibriilu malkuljibriil baaba u imaan jiray oo khayrkii waxaa kamid ahaa inuu jibriil nabiga alay slam qur-aanka la mudaakareeyo fa yacridu calayhi qur'aana qur-aanku u bandhigi jiray cardi nabiga alay slam qur'anku dul akrin jibriil waa ismara mudaarasa lasoo arortay mudaarasa iyo cardi marka mara mudaarasada waxa weeye hada yaqra hada yaqra is akrin jiray labadoodaba fa yacridu calayhi qur'aana buu bandhigi jiray faida laqiyahu jibriilu markuu malkuljibriil nabiga la kulmo kaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu ahaan jiray ajwada bilkhayr mid khayrka oga degdeg badan min ariixi lmursala dabeel la diray dabeesha cadaabna waa loo diraa iyo inuu madan ugu halaago caasifa ayay noqotaa mara raxmad bay noqotaayoo waa mubashiraad oo roobka ayay ka horaysaa oo saxsaxa iyo udgoon roobka ka horeeya weeyaan oo marintay xufufo kugu marto kadibna duruurti baa soo kaabigelaysa marka dabeesha dalaga hadlaya waa midda mursalada ee khayrka loo diray dabeeshaa nabiga waa oga degdeg badnaa khayrka leanna dabeeshaasi meel bay maraysaa meel la weli mayn gaarin meel laba bay soo dhaaftay laakiin nabiga calayh salaam khayr mariiqan buha khayr buu ku jiraa awalan wa aakhiran nabiga calayh salam markuu jibriil u imaado min awalihi ilaa aakhirihi quraan la akhriyo iyo sadaqo la baxsado iyo ictikaaf la sameeyo iyo erey wanaagsan buu ku jiray sala allah alay wasalam saasuu marka oga khayr badan yahay ama oga degdeg badnaa dabeesha qala xadaanaa haaruun bnu muusa bnu abi calqabat almadini afwan qala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala akhbarana jacfar bnu sulaymaan can haabitin can anas bni malikin radi allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allah alay slam waxaa laa yadakhiru shayan shayna ma kaydaysan jirin adduunye iyo xoolaha liqadin berri oo ma kaydaysan jirin marka yadakhiru shayan linafsihi waxaa halkaas laga tilmaamayaa sakhaaa nafsihi deeqda nabiga alay salaam wixii soo gala waa bixinaya sala allah alay ali wasalam allahuma wixii daruuri ah oo daruuri oo mararka qaar reerkiisa iyo ciddiisa uu udhiga waa gaar waxaa soo aroortay nabiga alayh salam xadiis saxiixa in nabiga intuu beertii banu nadiir faygii isaga kusoo hagaagay iyo qaybtii kuso u lahaa faygaha intuu gado inuu ehelkiisa quutu sana sana waxay cuni jireen oo udhigi jiray ayaa sugan oo fi lbukhaariy bayna ku sugan tahay laakiin wixii dheeraadaah oo saas oo kale ah waxba masila dhigan jirin xadaanaa haaruun bn muusa ibn abi calqamat almadini qaala xadaanaa abi can hishaam bn sacdi can zayd bn aslam alcadawiy can abihi aslam alcadawi can cumar bn khaaab radi allahu canhu ana rajula nin baa jaa u yimid ilanabi sal l slam fasa'ala wuxuu su'aalay yucdiyahu inuu siiyo wax isiibiyo nabi allow xoole isii saxaabada dee qaar acraabtii iyo saxaabada qaarba xoole weydiisan jiray nabiga alay slam wixii hayo oo haniimadii ka soo haray ama zakawaadkii kasoo haray oo ku saabsan ama wixii sadaqaad oo la keeno ama xataa mararka qaar nabiga waxba haysaneen bay kula dhici jireen oo dhihi jireen si isagoo waxbaba haysanin nabiga alayh salaam markaa faqaala nabiy sal slam nabiga siduu u mucaalajayn jiray waatan yaa u daaweyn jiray faqaala nabiyu sala la alay slam wuxuu yidhi maa cindii agtayda ma ahaanin shayun waxba hama hayo walaakin ibtac gado calaya calaa damaanii wa mas-uuliyati ku gado ora suuqa aadoo dayn qaado dayntu waa nooc beeca ka mid ahe dayn qaado oo aniga korkayga iyo mas-uuliyaddeedana ku qaado anaa bixinoo kaa bixina saas ulijir nabig alay isalatu wasalaam hadda waxaa maayo lakin ora dayn qaado qofkii daynta maarata alaa ka bixin kusiin doonee heelkaas ka gaadhay faida jaaanii shayun markuu wax ii imaado yanqadaytuhu daynti kaa bixine faqaala cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah qad cadaytahu ninkan in badan ba wax siisay famaa kalafaka allah hadda maxaa isku kalifi famaa kalafaka allah ilahay ba kuma kalifin maa laa taqdiru calayh waxaadan karaynin ilahay kuguma kalifine maxaa daynta isku saari fakariha nabiyu sala allah alay waslam nabiga waa nacay qowla cumara cumar hadalkiisa nabiga waa kohday ah, sidaas uu ku hadlay cumar nabiga waa kohday calayh salaam oo inuu ka reebo oo yidhaahdo maxaa deen ugu qaadi ninka deen eh, darteed isaga daraaddeed ugu qaadi iyo nabiga calayh isalaatu wasalam warkaa waa kohday xagga khayrka iyo wanaagga iyo sadaqada iyo goboorintii jecel yahy rasuulka faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min alansaar nin reer ansaariyadoo meesha fadhiya wuxuu yidhi yaa rasuul allah anfiq baan ku yidhi bixi walaa takhaf ha baqin min dilcarshi allaha carshiga uu saaxiibka ha ka baqin iqlaalan faqriga ha ka baqin ilaahayga carshiga uu saaxiibkaa faqri inuu kugu rido iyo wax la-aan ha ka baqire bixi bu yidhi nabig sal la alay slam nabi allow bixi buu yidhi nabi allow bixi markaasuu fatabasama rasuulullah nabiga muusooday oo qoslay sala allah alay wasalam wacurifa waxaa la gartay fii wajhihi albishru baa laga gartay weji furaan liqowli lansaariyi ansaariga hadalkiisii buu ku farxay oo u weji furay uma qaala wuxuu yidhi bihaada sidaa uu ninkan yidhi yaa umirtu la amray oo waa maxay allaa akhaafa min dilcarshi iqlaala inaanan baqin allaha carshiga u saaxiibkee qariga ee futuuxaadka iyo khayr oo dhanba gacantii ay ku jirto saxaau leyli wanahaar laa yaqiiduhaa shay habeenya maalinba gacanta alla way socotaayo wax ka nusqaabay ma jirto ilaahaas egtiisa inaanan wax faqri ah ka baqin oo wax yaan helo aan bixiyo anoo ku kalsoon allaha dilcarshi ah inuu isiin doono bixin doono taasaa lay faray buu nabiga alayh salaam wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu wa khayru raasiqiin qaala xadaanaa cali bnu xujrin sacdiy qaala akhbarana shariik ibn cabdilaahi can cabdillahi bni muxamed bni caqiil can rubayc binti mucawid ibni cafra qaalad waxay tihi radia allahu canha rubayc ataytu nabiya nabiga alayh salaam baan u keenay biqinaacin baan oola imaaday dhabaq dhabaq waabaa laga sameeya laamaha timirta iyo caleynta laga sameeyo oo masafta la dhaho masaf weeye min ruabin oo ruab ah masaf oo ruab ah ruabka waa timirta inteena timirtan madow ee bislaadka ayna gaarin ay soo socoto ay ku dhowdahay ayaa rudab la yidhaahdaao waa nooca ilaa heer la gaaray in musaabanadii xaaraanta aheed rukso qofka loo ogolaado rudab daraaddiis rudab si uu cuno marka qinaacii min rudab buu nabiga calayhi salaatu yaan u keenay bay leedahay iyo waajrin zuktin riwaayadan soo marra waxay ahayd waajrin min githaain zuktin meesha waxaa ku jirtay githaa waajrin wax yar ajrigu waxaa weeyaan wax kasta oo yar jarwu kalbin iyo aajirun wax yar baa ajirka hadda jeedaa waajri min kithaa wax yar oo kithaa baalka qajaarka la dhihi jiray qajaar zuqtin oo aad moodda dheelli ama baarin aad mooddo in baal wax yar oo iska curdan ah oo kifihii oo curdanahoo zuktin weliba dheelidiisi iyo baarintiisi ay madaxa la soo baxay hadda yaantaan soo siisiibay baa nabiga u keenay fa wuxuu i mila kafihi sacabkiisa muggiis iyo dhuubkiisa muggiis oo xuliyan xuli iyo dahaba waxa wagas ku qurxiyaan ay dhagadhagaha iyo waxaas iyo dahab ayuu nabiga siiyey soo marray xadiidka isnaadkiisa daciif buu ahaa qaala xadaana cali bnu khashrm wغayru waaxidin qaaluu waxay dhaheen xadaana ciisa bnu yunas can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala اllahu alيh wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yaqbilu lhadiya hadiyada waa aqbali jiray wax haddii la siiyo oo waxaas sadaqaa loola jeedine hadiye loola jeedo yani in laisku jeclaado oo wax lasa siiyo oo muwaasaad iyo xiriiro laisku sameeyo ayaa loogu talagalay hadiyada laakiin sadaqada qofkaad siinayso wax weji ood ka leedahay ma laha laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura weeyaan oo abaal iyo jaze iyo midna kama rabtid oo aakharo iyo hor aakharo iyo habeen aakhiraad <clears throat> waxaan u baxsanaysaa marka awsaaku naas baa ladhaa dambigaa lagu dhaafaayo aakharo baad waxaada ku heli laakiin hadiyadu waa dad maarata tacaawunaayo takaafil ijtimaac waxasusiini markaa saaxiibnimo iyo maxabo iyo tahaadu taxaabu isku hadiyayaa isjeclaataane leanna berri asagana ha kusi saasaa loola jeeda walidalika nabigu waa aqbali jiray wix saas oo kale ah, oo adigun aan aadan waxba lagu siinayn in adnaad uu siin adnaad wax bixinayso waa jeclaa nabiga calayh isalaatu wasalaam ana nabiga kaana yaqbal hadi waqbali jir wayuiiba calayha waana abaalmarin jiray yuiiba aleyha waxaa laga wadaa yani qofkii siiya hadiyada bedelkeedii ayuu siin jiray rasuulka alayh salaam qiimaheedii ama ka fiican buu siin jiray baabu wuxuu ku saabsan yaha ma jaa fi xayaa'i rasuuli illah xishoodkii nabiga sala allahu aleyh waalih wasalam waxyaalaha qabiix iyo munkaraadka iyo macaasida akhlaaqda xun waxaasoo dhan buu nabiga ka xishoon jiray alayh salatu wasalaam wuxuu ahaa mutaxaliyan bilfadaa'ili ayuu ahaa wax allaala wux wanaag oo dhanna nabigu waa waa ku sifaysnaa wixii akhlaaq iyo radaayil xun oo akhlaaq xun oo dhanna waa ka fogaa xishoodka saa weeyaan qaala xaddaanaa md maxmuud bn haylan qaala xadaana abu daawuud qala xadaana shucba can qataada qaala samictu cabdاllahi bn abi cutba ayaan maqlay buu yidhi oo yuxadiu ka warramay can abi saciidin اkhudriy qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu salى اllahu alيh ali wasalam nabig wuxuu ahaa ashadda xayaaan xishoodka wuxuu ka daraa min alcadraa'i gabadh gashaanti ah oo fii khidrihaa gurigeeda ku jirta gabdhaha iyadoo gabadha shaantido gurigeeda aan weligeed ka bixinoo mukhaalada iyo dad dhexgal iyo waxba aan aqoonin gurigeeda iskaga jirtaa waa xataa ragga iska haweenka ka xishooni wa kaana idaa kariha shayan markuu nabigu wax naco carafnaahu fii wajhi wajigaan ka garan jirnay wejigiisaa isbedeli jiray nabiga alay slam xishoodka iyo siduu u nacaayo u kahoraayo waxa xumaanta ah wejigiisaa laga garan jiray rasulka sala allah alay slam marka gabadha waa miihaal bay noqotay tusaaley noqotay gabdhaha waxaa tusaale ay u ahaayeen xishood saasay asalku ahayd wixii xishood la yidhaahdo oo akhlaaqda xun laga fogaado oo midda fiicana la qaato oo edab la yeesho asal bay gabdhuhu u ahaayeen tusaale iyo mihaal lasoo qaatana way ahaayeen xataa nabiga lagu shabahay sala allah alay ali wasalam marka waa gabdhihii hore ee fitrada ku sugnaa iyo akhlaaqda iyo edabta islaamka ku sugnaa wey laakiin hadda waktigan wax badan baa isbedelay wax badan baa isbedelay oo gabdhihii waxaa weeyaan xishoodkooda waa yaraaday shaki malata ayada xishoodka waa yaraaday in badanna waaba ka siibteen waa ka tageen khayr weli waa baaqi buu ku yahay oo gabdho qiimo lahoo khiyaarah xashooda oo diin la waa jiraan lakiin xashoodka waa yaraaday ah. waxaana keenay ikhtilaatka ragga iyo haweenka isku dhex jira waxbarashadii oo ragg iyo haweenkii isku dhex daraya waxyaalaha waxay kamid tahay xishoodka tira gabadhan maadiba galaaska koobaad ilaa galaaska sideedaad inta ay nin ajanabi ama dhalinyaro ay la far ciyaarayso la sheekaysanaysa oo ay la hadli jirtay gabadha xishood iyo rag rag ay ka xishood waa ka tagtay ah. xishood rageed waa ka dhimatay waa iska tagtay gabadha noocaas oo kalea ah. maalin baa mid meel xaflad ahoo meelahan iskuullada iyo mararka qaar musaabaqaad iyo waxbay sameeyaan qur-aanke yaa <clears throat> yaan ka qayb gallay marka gabadh baa marka inay kelimo jeediso damacday oo xogowda xijaabkeedana xijaabkii sharciga ee ah fiicnaa ma wada ahayn oo way iska xijaabneed laakiin sidii la rabay wada ahaa marka mikrofonkii baa loo dhiibay way istaagtay markaasa waxaa iska fadhiiso iska fadhiiso dhaha fadhiisi ku macalinkeeda oo eg fadhiya wuxuu ah kada kada way tababaran tahay way tababaran tahay buu yidhi ah, <clears throat> ah, marka way tababaran tahaydaasi ma fahmi waaye macnaha waxaa uun u malayn inuu ka wado waxaana gabdhahan xishoodoo kale ma aha gabdhahan xishoodoo kale ma ahe iyadoo garaadagoys wey oo ragga dhexdiisa ka dhex hadli ah, ma xishoonayse marka inay waa xishoona way dhici yuumood inaan ka wado anna waxaan islaabalaabanaya xishoodki nasal llahi salam cala kulli xaal xishoodku waa shayga muhimka gabadha haddii xayaa iyo xishood ayna lahayn dee qiimo ma lahaba wax qiimo ay leedahay ma jirto waa in marka edabta iyo xishoodka gabdhaha lagu celiyo oo xijaabka iyo asturka iyo xishoodka macnawiga ah labadaba waa inay wada leedahay qaala xadaana maxamuud ibnu haylaan qaala xadaana wakiic ibnu jarax qaala xadaana sufyaan eh, thawri can mansuur ibn muctamir can muusa bn cabdillahi bn ziid alkhadabi can mawlan nin mawlaah oo licaaisha mawla u ahaa qaala wuxuu yidhi mawlaha majhuur wey qaalat caaisha waxay tihi maa nadartu ma fiirin ilaa farji rasuuli illah nabiga farjigiisa calayhi salaam ma fiirin aw qaalat maa ra'aytu ma arkin farja rasuuli lahi sal slam farjigiisa qadun weligay ma arkin bay tihi xadiidkaa daciif weeyaan waa xadiis daciifa nabiga alayh salaam xaaskiisii caaisha iyo haweenkiisii xaasaskiisii ilaahay u baneeyey libaas ooga dhigay qur-aankaas lagu soo dejiyey baa wuxuu leeyahay huna libaasun lakum antum libaasun lahuna dharbayba isku yihiin ayagaaba astur isku ah oo isqarin oo is-asturi oo isku hoyan oo ilaahay subxana wa tacala isku xalaaleeyey oo macaashir iyo mucaamalaba dhexdooda uu isku baneeyey oo wax cawro ah oo dhexdooda ku jirta maba lahaba maba lahaba warkan marka war daciif weeyaan wuxuuna ka hor imaanaya xadiidkii bukhaari uu soo saaray kayrba caasho leedahay kuntu aktasil ana wa rasul sal sl min inaain waaxid hal weela aniga nabiga alayh salaam ku qabaysan jirayoo takhtalifu aydina fiih gamaha isdhaafin jirnay gamaha isla dhaafi jirnay riwaayo qaarkood dacni dacni iga tag iyo ii bana iyo ii banay baan dhihi jirnay way qabaysanayaan marka in ixtimaalaad la geliyo ixtimaalaad aan maaratay meesha ku jirno baciid ahna waxaa weeyaan ixtimaalkaasi ixtimaal kasta ictibaar ma laha ixtimaal waxaa jira waaasdhsaasa dhici karta asal maaha asal ma aha in nabiga uu dhar ku isagoo dhar qaba uu qabaysanayay asal maaha ah, waa nabig ala slam sidii lagu yaqaano markuu qabaysanayo darkiisa meel buu dhigan jiray sal alla alay aslam oo waa qabaysan jiray salawaatu ullahi wasalaamu alayh sidaasa asal ah marka waa ixtimaal haziil ah oo caliil ah oo daciif ah in la yidhaahdo waxaa dhici karta inuu mala qabin qaala xadaanaa cali bnu xujrin sacdiyu qaala xadaana marka wax ceeba kumaaha bale sharaftiisii reerkiisii ciddiisa nabiga alayh salaam waxay ka mid tahay xusnulmacshar mucaamalada wanaagsan uu u muujinaya baa loo soo qaata xadiidka noocaasa sida uu nabiga reerkiisa ugu kalsoonaa u jeclaa ilaa ay wada qabaystaan qaala xadaanaa cali bnu xujrin sacdiy qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can xumaydin qaala su'ila anas bnu maalik baa waxaa la weydiiyey can kasbi alxajaam qofka xajaamka toobinlaha kasabkiisa nin baabkii baa meesha ku jira miya baabu maa jaaa fii xijaamati rasuuli illah toobinkii nabiga sala allah alay slam toobinka waa la yaqaanaa toobinka waxaa weeyaan waa camaliyadaas aad garanaysaan ee ah in intii dhabarka ama jirka meel ka mida la sarsaro wax lagu soo tuujiyo dhiig laga keeno marka fasaadu dam ama ziyaadatu dam dhiig faasid ahoo jiranaa oo lasoo saaro ama dhiig badan oo loo baahnayn oo kugu jiro iska yarayso labada faa'iidaba wuu leeyahay nabigana wuxuu ku daray waxyaalaha saddexda shay ee daawada ah ayuu ku daray malab la cabe iyo toobin laistooba iyo gubitaan oo nabigu u yidhi ma jecli u yidhi ama waa reebaya saddexdaasuu nabigu daawo ku sheegay alayh salatu waxyaalaha daawada ku daray xijaamada marka aad iyo aad bay mufiid u tahay qaal xadaana ali bn xujr qaal xadaana ismaciil bn jacfar n xumaydin qaala suila anas bn malik ba waxaa la weydiiyey can kasbi xajaab qofka toobinlaaha ah ee qofka tooba kasab iyo ujra ma la siina maleeyahay xalaal miya faqaala wuxuu yidhi anas ixtajaba rasuulu lahi sal slam baa istoobay xajabahu waxaa toobay abu ayibata ninkii la dhihi jiray oo addoon laleeyahay buu ahaa faamara lahu nabigaa wuxuu u amray in la siiyo bisaacayne laba suus oo min dacaamin raashina siiya buu yidhi wa kallama wuxuu kala hadlay ahlahu reerkiisii ayuu kala hadlay wuxuu yidhi waxaan aad ee maalin walba inuu keeno kabarwada ka fududeeya fa wadacuu canhu way ka dejiyeen min kharaajihi wixii kharaaj ee qullaahe laga rabay inuu maalin walba soo xasiliyo keeno ayay wax ka yareeyeen oo ka nusqaamiyeen wa qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina afdala maa tadaawaytum bihi waxaa isku daawaysaan waxaa ugu fadli badan alxijaamatu waa toobinka aw ina min amali dawaa'ikum daawadiina waxyaalaha ugu fiican alxijaamata toobinka kamid u nabiga sala allah aleh alih wasalam marka waa daawo daawadu asahaana waa bannaan tahay oo tadaawo cibaad allah faina allaha lam yanzil daan ila anzla macahu dawaa isdaawaya buu nabigu alayh salaatu wasalaam cudur ilahay ma soo dejin ilaa daawadiisana waa soo dejiyey ninka yaqaano maa garan ninka garanayna ma garan lakiin daawada cudur walba daaway leedahay shaahid waxaa weeyaan marka xadiidka nabigu waa istaba alayh salaam toobinka weliba xalaal inay tahay waxaa sii tusaaya ujru siiyey ninkii xajaamkahaa ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray hadday xaaraam tahay ma siiyeen sala allah alay ali wasalam ujrada inay xalaal tahay bay waliba tusaysaa oo wax ku qaadan karo qofka laakiin waa camal aan aad u fiicneen oo riwaayooyinka kale ee qaba kasrulxajaami kasbulxajaami khabiid leh khubfigaa waa xagga muru'ada iyo ikhyaarnimada oo camal wanaagsan dhiig iyo waxyaala noocaas oo kalea inaad galgasho ood ka maarata shaqaysato waa laga fiican yahay baa laga wadaa wa ilaa xalaal miya marka laga hadla waa xalaal shay kasta oo khabiid ahna xaaraan ma keeno walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquun wax la bixinaya walastum biakhdii ila an tuqmiduu fiih marka waxi waa wax la qaadanaya laakin waa wax laga fiican yahay khabiidna waa lagu magacaabay marka waa wax yar waa wax maaragtay aan dhammaystirnayn khabiid waa la iskaga magacaabi karaa marka ma aha xaaraan xadaanaa camr ibnu aliy alfallaas camr bnu ali camru sari baa la yihahdaa wuxuu ka mid yahay sagaalkii aimada sitada lixdaa sheeka u wadaha mubaasharatan isku soo gaareen qaala xadaana abu daawuud dayanisi qaala xadaana warqa ibnu cumara can cabdillah cala can abi jamiila can caliyi qaal ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu ixtajaba waa istaamay nabiga alay slam waamarani wuxuu amray inaan siiyo ninkii toobinkaha ujro oo faacdaytu waxaan siiyey <clears throat> alxajaama ajra ujradiisi baan siiyey qaala xadaana haaruun kii hore unbuu lamid yahay kana xadiidka hore unbuu lamid yahay inkasta oo abujamiilahaasi maqbuul uu yahay laakiin riwaayada hore iyo soo maray ayaa xoojinaysa xadaana haaruun binu isxaaq alhamadani qaala xadaana cabda can sufyaan athawri can jaabir jaabir juxfi baa dhahaa waa nin aad daciif u ah lakiin mutaabacu asagana wataa xadiiska kalaa xoojinaysa can ishacbiyi camr bnu sharaaxiil can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal nabigu wuxuu yidhi ina nabiya sala allah alay slam ixtajaba waa istaw fi lakdacayn labada margi buu iska doobay nabiga alay slam labada margi yani luqunta labadeeda dhinac geesaheeda yani xididaha xididka weyna ku yaala xididaha ku yaala waxa la dhaha akhdac la dhahaa akdacayn marka waa labada margi halkaasuu nabiga iska toobay wa baynalkatifayna labada garab labada garab dhexdooda ama kaahilka waa la yidhahdaae halkaa tunkaana waa iska toobay nabiga sala allah alay wasalam wa acda alxajaama ninkii toobayna wuxuu siiyey ajra ujradii uu lahaa buu siiyey oo tamandiya waxbuu nabiga alay slam kula heshiiyey walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan laha bu ley ibnu cabaas ma lam yucdihi ma siiyeen ma siiyeen hadduu xaraam ahaan lahaa ujro in lagu qaato ama xajaamku nabigu ujro ma siiyeen sala allah alay waali wasalam marka xalaal weeyaan ujrona waa lagu qaadan karaa saasuu ka wadaa meeluu marka nabiga iska toobay alayh salaam bay kamid tahay labadaas margi ama luqunta iyo dhabarka oo eh, sheekh cabdirazaq ibn cabaad eh, albadri wuxuu leeyahay sharaxiisa kitaabkan wuxuu leeyahay adibada markii dambe abxaasta iyo baxdiga casriga ee mucaasirka ahe adibadu ay baaritaan ku gaareen waxaa kamida ah meeshaa tunka ah ee dhabarka ah waa meel yar cadalaadka iyo muxuu ahaa xubnaha ku yar xubnaha ku yar xididaha yaryarra aad bay ugu badan yihiin dhiigga kaxeeya marka dhiigga aad ba ugu badan yahay meesha iyada ah dhiiggaas marka inuu fadhiisto oo socodkii laga rabay iyo qaabkii laga rabay uu socon waayo xanuun dhabarka ah qofku mar walba uu dareemaa dhacda ay adibada ay baaritaan ku gaadheen marka warkaa isagaa wuxuu waafaqay tusayna nabiga calayh salaatu wasalaam hadalkii xadiidkiisa uu yidhi garbaha in layska toobo ama labada garab dhexdooda layska toobo hadyigaas nabawiga iyo ibiga nabawiga ah inuu yahay shay mucjizo ah wax nabiga wax mfuxuusaad ah iyo baaritaan ah iyo qalab iyo technolojiya midna ma haysanin marka arrintaasi waxay tusaysaa nabiga calayh salaam misdaaq qowlihi warkiisa calayh salaatu wasalaam wuxuu rumaynaya inuu yahay oo caddaynaya rasuulnimada iyo nabinimada iyo xaqnimadiisa yaqiin waa la wada rumaysan yahay muminiintu way rumaysan yihiin lakiin yaqiinta usii ziyaadinaya qaala qaala almusani marka xadidka asaga aana saas sheegna jabir juxfi ku jira lakin mutaabacu leh isaguna daciif lakin duruqdiisa xoojin qaala xadathana isxaaq bnu mansuur qaala ambana cabdurasaaqin can macmar can qataada can anas bni maliki ana rasuula lahi sala la alay slam ixtajama waa istabay wa huwa muxrim isagoo muxrima bimalal meesha malal la yidhaahdo malal waa meel maka madiina udhexaysa calaa dahri lqadami gomadiisa daahirkeeda halkaa cidhibta ah ama gomadda korkeeda ah yuu iska toobay nabiga sala allah alay ali wasalam meelaha la iska toobay ka mid tahay ee toobinka maaratay ku soo aroortay qaala xadaana cabdlquduus bin moxamed alcataar albasriy soo ma ya mise ku kale caraday ka bateen xadana haarun bn isxaaq qaala xadaana cabd an ibn abi layla an naafic an ibni cumar an nabi sal slm dacaa xajaaman toobin luu nabigu u yeeray faxajaama markaasuu toobay wasa'alahu wuxuu weydiiyey kam kharaajuka kharaajka aad soo saarta maalin walba lagaa rabo inaad soo saarto wax soo saarkaada kharaaj la dhaha wax soo saarka sayidkaada uu kaaga fadhiya kaa raba maalin walba ku saaray meeqa weeye faqala wuxuu yihi alaaatu aasucin waxaa laiga fadhiyaa maalin walba inaan keeno saddex suus oo raashina soo shaqeeyo fawadacanuu nabiga ka dejiyey saacan suus wa acطaahu wuxuu siiyey ajra ujradiisana waa siiyey hal suus baa lagaa jaray laba uu ugeey hadda kadib dadkii buu kala hadlay waa kaa soo maray qaala xadaثana cabdاlquduus ibn mxamed alcaطaar albasriyu qaala xadaثana camr ibnu caasim qaala xadaثana hamaam wajariir ibnu xaazim qaala waxay dhaheen xadaثana qataada can anas bni maliki qaal kaana rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu ahaa yaxtajimu fi lakhdacayni labadaasi mergi ayuu iska toobi jiray iyo walkaahiri halkaa tunka ah kaahilka waa bayna katafayn labada garbaxadood tunka wa kaana yaxtajibu waa istoogi jira nabigu lisabca casharata toddobiyo toban markay bisha marayso wa tisca casharata sagaaliyo toban markay bisha marayso wa ixdaa wa cishriin kow iyo labaatan markay bisha marayso xiliyahaasay xiidaha iyo dhiigu ou si fiican u shaqaynayaayo wax dhiigaha xuna kaa imaan karaa xadaana isxaaq bin mansuur qaala ambaanaka xadiidka asagaana culamada duruq fara badan bay so abu dawud ba soo saara qaar ka badan oo kamida ah saacadaha ama maalmaha ku saabsanna inta badan waa la daciifiyaa xadaثana isxaaq lakin kan muxuu yihi shekh albani ya muxuu yihi daciif biso waa daciifiy xadaثana isxaaq bn mansuur qaala ambana cabdالrazaq bn hamaam can macmari can qataada can anas bni maliki ana rasuula اlahi salى الlaه alay slam اxtajaba wahuwa muxrim bimalal malal waa meel makaanka magaceed wey makiya madiina udhexaysa agga madiina soo dhowda calىa dahri اlqadami gomadiisa ama lugtiisa daahirka baatinkan lagu istaagay ma ahee dhankan bugmadowga halkaasuu nabiga iska toobay sala اllah alيh ali wasalam marka iyaduna waxaa weeyaan saamaynta ay ku leedahay toobinka jidhka iyo waxyaalaha dhiigga lasoo daadinayo xanuuno badan oo eh, mustacsi oo aad u adag ayaa lagu badaaweeyey oo ilaahay dadka ku caafiyey ilahay ku caafiyey subxaana wa tacaala xanuunada hadda boogaha mabua kasarada walciyaadu billah haddii maaratay wax meel muuqdo oo la gaari kara ay ku taallo oo la toobin la saaro caafimaad baa loo rajaynayaa marka waxaa kaloo laga qaadana xadiidka qofka asagoo muxrim ama xaj ama ku jira inuu istoobi karo meel aan tim lahayn meel tim lahayn haddii tahay oo timaha in la guro ay tahay taa iyadaa waa laga fiican yahay haddii buruuro timaadana waa istoobayaa fidyana waa bixin oo neef gawrici baabu maa jaa wixii soo aroora fi asmaai rasuulillah nabiga calayh salaam magacyaashiisii qiimaha badnaa asmaa fara badan buu nabigu lahaa iyo magacyo fara badan asmaadaa faraha badanna waxay xumbaarsan yihiin awsaaf jamiilah tilmaamo fiican marka waa asmaa cala almusama waa magacyaal waafaqay nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii iyo sifaatkiisa waafaqay wey sala allahu alay ali wasalam qaala xadaanaa saciid ibn cabdiraxmaan almaqzumi wagayru waaxidin qof ka badan qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan can zuhri can moxamed ibni jubayr ibni mudcimin can abiihi jubayr ibni mudcim radi allahu canhu qaala wuxuu yihi mudcab ibnu cadi ninkii lihi jiray baa yaa dhalay nofali reer bani nofal qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ina lii asmaan magacyaal baan anigu leeyahay ana muxamadun baan ahay muxamed baan ahay kii lagu xamdiyey oo awalin iyo aakharin markay isku imaadaan nabiga raayadiisi calankiisi calanka calanka raaya la dhahay calanka nabiga alay slam yaa dhammaan la wada hoos tuuran oo lagu mahadin oo shafacadiisa lagu mahadin ana muxamed baan ilaahay wuxuu waafajiyey aabbihiis cabdullaahi ibnu cabdilmualib inuu ilaahay ku ilhaamayey magaca inuu bixiyo muxamed ah, marka waa magac wuxuu noqday waafaqay nabiga alayh salaam sifadiisa waafaqayoo kuwii hore kuwii dambe maalinta nabiga lasoo saaray nuurka ilaahay uu soo dhiibay iyo iimaankai diinta ilaa maanta ilaa maanta ilaa qiyaam saaca intaasaa lagu xamdinayaa oo mahad iyo abaal loo hayaa oo nicmada uu keenay dadka nicmada ayadaa ilaahay ugu soo dhiibay shukrigiisi iyo ammaantiisii ay hayaan waana anigu axmedu axmedna waa la dhahaa yani axmed axmed unnaas dadka midka ugu xamdin badan baan ee ilaahay ugu shukrin badan wa almaaxi magaca axmedna waa leeyahay samada ayaa looga yaqaanay iyo diimihii hore lagu sheegay axmed waa awalkay nabiy llah ciisa alayh salam u shaareeyey wa ana almaaxi waxaan ahay tire kii tirtiraayey alladii maaxigii yamxu llahu ilaahay uu ku tiray bi sababtayda alkufra gaalnimadii wixii oo adduunku mugdi ka jiro oo kufri iyo shirki iyo gaalnimo un mooyeen wax kale oo iftiinba ka jirin tawxiid ka jirin islaamnimo ka jirin yuu nabiga calayh salaatu wasalaam ilahay soo diray markaasaa kufrigii iyo mugdigii wixii ay saddex boqol iyo lixdan sanan baa kacbada kudhex jiray wixii o dhan intii laxaaqay iyo caasimat lislaam almuqadasa noqotay meeshii muslimiinta oo dhanba qalbigooda ku jirtay kacbadii musharafada aheed ku jirtay ilaahay subxaana wa tacala amraad iyo cudurada naga kor yeelo nagumana soo celiyo cuduradan naga hor istaagay <clears throat> in maka almukarama la tago oo xajka la aado oo muslimiinta quluubtoodii meel walbaba joogay hilowgoodii inay tagaan ku adkaatay ilahay amraadda iyo cudurkaas hanaga qado ina wa waina ilayhi raajicuun allahuma ajirna fi musiibatina wklufna khayra minha musiibo weeyaan ilahay badal khayr qabana sii waana alxaashiru baan ahay buu nabigu yidhi xaashir midka dadka kulminaya alladii yuxsharu waxaa lagu kulmiyaa annaasu dadka calaa qadamiy aniga gomadahayga oo nabiga calayh salaam markii awalu man yanshaqu canhu lqabru qofka u horreeya qabriga uu ka dilaaco wey nabiga alay slam markii buunka la afuufo baxiga qofka u horreeya soo baxa waa rasuulka sala allah alay slam markuu soo baxo nabiga alayh salaam u dhaqaaqo dadkii kale oo dhan ba ciribta nabiga taagan yihin ayagoo daba qulqulayaan isaga uga horeeya ana alxaashiru aladii yuxsharu naasu baa la kulmi calaa qadami aniga gomadayda gadaashayda wa ana alcaaqibu baan ahay cirbiye ka dambeeya nabiyaasha o dhan ba lagu khatimay waalcaaqibu aladii waa qofka laysa bacdahu nabiyu nabi ka dambaynin nabi uu ka dambaynin marka nabiga alayh salaam khatimu alambiya bu ahaayo nabi ka dambeeyey sala allah alay wasalam ma jirin taasaa lagu khatimay ambiyada oo idilba rasuulka sala allah alay wasalam magacyahaasuu nabigu lahaayo ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaray in loo bixiyo sifaatkii qiimaha badnaa ee ilaahay ku abuuray nabigana waafaqsan yihiin sala allah aleh ali wasalam waxyaalaha ladaaiftahe la sheegay waxaa ka mid a magacyahaas nabiga calayhi salaam mid kamida oo kufaaru quraysh markay nabiga caayayeen oo ama saaxir ama majnuun ama kaahin intaasoo cayoon uunan mudanin markay nabiga ku sheegayeen hal magac oo magayaashaa kamida mayna adeegsanin mayna adeegsanin oo waxaan jirin inbay intay samaystaan bay cayna ay la dulfuli jireen wuxuu dhihi jire nabiga calayh salaam alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu canii shatma quraysh quraysh caydeeda siduu ilaahay iga leexiyay ma aragtaan buu yii ah, yashtamuuna mudamama wayalcanuuna mudamama wa ana muxamed mudamam bay u bixiyeen mudamam ayay dhahayaan mudamaman qalayna mudamaman abayna wa diinuhu qalayna bay dhihi jireen saasay dhihi jireen markaa mudamam nabigan mudamam lama dhahdo marka wuxuu leeyahay mudamam bay caayayaan oo waa ka sheegayaan anna moxamed baan ahay sala allah alay wasalam saasuu dhihi jiray hum yashtimuuna mudamaman wamuxamadun can shatmihim fii cazlin wasiyaani saana alilaahu muxamadan can shatmihim fi lafdi walmacnaa humaa sinwaani ibnu qayim aljawziya fii nuuniyatihi soo aroorinayaa marka eh, ilahay baa wuxuu ka ilaariyay nabi moxamed can shatmihim caydoodii carabkooda iyo lafdigood iyo macnahaanba inay caayaan marka magacaas kale ooda madowna bay wax sheegayaan qala xadaana mxamed bn ariif اkuufiyu qala xadaana abu bakr bn can caasim can abi wail can xudayfata bn yamaan qaala wuxuu yihi laqiitu nabiya nabiga alayh salam baan la kulmay fii bacdi duruqi lmadiina madiine wadooyinkeeda mid ka midaan ah kula kulmay faqaala wuxuu yihi nabiga alayh salaam ana muxamadun baa la dhahaa muxamed midka dadka ku xamdiyan kumahadiya wa ana axmadu axmadu naas baan ahay ilahay ku xamdiya waana nabiyuraxma nabigii naxariistaan ahay wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin naxariis baan nabiga loo soo caalamkao dhanba gaal iyo muslim xataa maarata xoolaha intaba naxariis buu yahay rasuulka sala allah aleyh waali wasalam waana nabiyuraxma wanabiyu tawba toobada nabigeedii baan ahay toobadaas dadka ugu baaqaayay waa weli ilaah usoo noqda oo soo toobadkeena oo dadkii way dambaabayaan dembigaasi ka soo laabta <coughs> ayuu nabiga alay slam dadka ugu baaqaayey wa ana almuqafaa waxaan ahay buu nabigu alayh salaam almuqafaa midkii la raacay iyo almuqafi midkii raacay almuqafa midkii dadka la raaciyey muqafa lilambiya bay noqon iyo almuqafi lilambiya kii raacay ismu faacil ismu mafcuul wey wa ana baan ahay midkii la raaciyey nabiyaasha nabiyaashaa la raaciyey waxaa la yidhi raac baa la ulaaika aladiina hada allahu fa bihudaahu baa la yidhi muqafina waan ahayoo nabiyaashii baan raacay oo gadaashooda yaan mar daba socdaayoo dhammaystiray mutamim makarim akhlaaqda wanaagsan baan dhammaystiray wa ana alxaashiru baan ahay kii kulmiye dadkao dhanba isaga markuu soo baxay gadaashiisa lasoo wada xashriyey wanabiyu lmalaaximi malaaximta waa jamcu malxama malxamaduna waa xuruubta iyo dagaalada dagaalada iyo xuruubta bayna alislaami waalkufri bayna alislaami waalkufri wa bayna alxaqi waalbaaili dagaaladaas isaga ah nabigeedii baan ahay oo xaqiga baatilku mar walbaba siraac siraacii bilowday markii nabiga lasoo saaray ilaa qiyaam saaca waa soconaya aljihaadu maalin ila qiyam saca soo aroortay waa soconaya qal xadana isxaaq bn mansuur qal xadana nadr bn shumayl qal anbana xamaad bn slma an caasim an zir ibn xubaysh an xudayfa an ibn sad naxw manah wax lamida ah. haakada qaala xamaad bnu slma saasuu yihi can caasim can zir can xudayfa ayuu yihi baabu ma jaa fi cayshi nabiy nabiga noolashiisi waxaan soo marray baabka sagaalaad baan kusoo qaadanay caysh nabiy isagoo xadiis fara badana haddana mar labaad buu kugu soo celiyey in nolosha nabiga alayh salaam ay ahayd kafaaf kafaaf waxaan ziyaado le aan ahayn inta uu asaga ku noolaan karo un wixii dheeraadana waa bixin jiray xadaana بن bnu saciidin qaala xadaana abulaxwasin can simaak bnu xarbin qaala samictu nucmaan bnu bashiir baan maqlay yaquulu asagoo le alastum fii acaamin soo raashid ma haysataan iyo cunto wa sharaabin sharaab iyo cabitaan sooma haysataan maa shi'tum intaad rabtaan laqad ra'aytu nabiyakum idinkana nolosha aad ku nooshiin maanta saa rabtaan baad u nooshiin oo u cunaysaan u cabaysaan laqad ra'aytu nabiyakum nabigiina sala allah alayh wasalam baan arkay wamaa yajidu isagoon helaynin min addaqali baasha timirta la yidhaahdo mideeda daqalka la yidhahdo daqalka waa radi timirta xun ee qallafsan maa yamla batnahu calooshiisa wuxuu ka buuxiyo muuna heli jirin daqliga timirta xun buuna heli jiri iska dhab timir fiicane idinkana cuntada iyo cabidda noocnooc baad heshaan saasuu leeyahy xadadanaa marka adduunyada qiima daraadeeda iyo nabiga suu kaga tegay calayh salaam una waba isku raacinin isku raacina sal اla alيه waslm qaala xadaana haaruun ibnu isxaaqin qaala xadaana cabda can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi in kunaa waxaan ahayn aala muxamadin baan khasisiye si gaara ah waxaan oga hadlayan ujeeda reer muxamede waxaan ahayn namkuhu kuwa nagi nagaada shahran bil baan nagaan jiray bil kaamilaan dhammaysan jiray maa nastawqidu annagoon hursanin oon shidanin binaarin wax daba wax daba anagoo shidanin bay bil noo jirtay riwaayo kale laba bilood oo ti saddexaad ay bilan jirtay riwaayat curwa can caaisha saxiixa ku sugnaa maxaad cab cuni jirteen haddii la yidhi waxay tihi in huwa ma aha waxaan ku nooleen wax kale ila tamru timir iyo walmaa biyo timirtaa madow iyo biyahaas unbaan ku kaban jirnay wax kale maan haysan daba lama shidaayo waa bil kaamila ah. bil kaamila ah weeyaan marka fiiri nabiga zuhdigiisa calayhi salaam iyo haweenkiisa raadlihaanshahooda iyo sabirkooda iyo dulqaadkooda fiiri bil kaamilahon guri dab laga shidin ninkiina iska joogo hageedu aaday haddee islaamta waxay dhihi laheed ama kuwa qaarkood laga yaaba inay dhahaanba waxaana soo dhacday haddaad rabtee or wax noo doon haddaad wax soo dhacdooy oo dad aad xoog uga soo qaadateen marka xaaraanta xaaraanta ayaa ka daran wax walbaba qofka wux ilaahay siiyo inuu ku qanco kuna sabraa loo baahanya alridaa bilqaliil taqwaday ka mid tahay alridaa bilqaliil waxa yare alla ku siiyey inaad ku raadli noqtood alxamdulilah tirahdo ku sabirto taqwadii alla kacabsigay ka mid tahay qala xadaana cabdاllahi bn abi ziyadi qala xadaana sayar sayar bn xaatim alanzi sayar ibn xaatim qaala wuxuu yidhi xadaana sahl ibnu aslamin an yaziid bn abi mansuurin an anas bni malik can abi alxata waa rabiibkiis adeerkii weeyaanoo rabiib uu ahaa dalxa zayd bnu sahl mashhuuru bikunyatihi magaa kunyadaasuu mashhuur ku ahaaye zayd ibnu sahl baa la dhahaa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shakawnaa ilaa rasuulilah nabiga alay slam ba waxaan u sheeganay aljuca gaajo waaana gaajaana qalatay nabi allo gaajaana haysa wa rafacnaa can butuuninaa calooshaa nabiga waxaan ka kor yeelon ka banaynay can xajarin xajarin halhal dhagax oo caloosha noogu xihan baa nabiga tusnay oonafir gaajada markay calooshana soo duntay oo dhabarka asaga aan xajin weynay nagu soo dumay yaan dhagaxa caloosha ku tiirsanay warka gaajadii darteed fa rafaca rasuulu lahi sal slam baa wuxuu kor u qaaday can badnihi calooshiisa wuxuu ka fayday can xajarin laba dhagax idinku hal dhagax baa iniigu xidhane laba dhagax baa iniigu xidhan buy rasulka alay slam xadiid daciifa weeyaan sayaar binu xaatimkaasa saduuq lahu awmaahu manaakiir munkara fara badan iyo awhaan fara badan buu leeyahay saduuqna weeyaan laakiin xadiid saxiix ah oo fi saxiix bukhaari ku sugan jaabir bin cabdilaahi khandaqa markii la qodaya ghaswatulaxzaab nabiga calayh salaam oo aad u gaajaysan oo hadalkiisa laga garanaya bidhaantiisa waa kii arkay ee deena gurigiisa intuu aaday eesaantii yareed gowracay ah, oo qabandida cajiineeye barakadii iyo mucjizada ay ka daahirtay gaajadaa daran bay dhici jirta saxaabadu ay aad oga maarata ildaraadaan mararka qaar markay muhimaadka ku jiraan waxna maarata inaan haysanin aad iyo aad bay baahida ugu daraan jirtay qaala abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiiu ariib min xadii abi dalxata qariib wey laa nacrifu ma garanay ila min hada waj ariiqa ariiqaan heenan ku naqaano ma laha wamacnaa qawlihi warafacnaa can butuunina calooshaanada waxaan ka kor yeelay can xajarin xajarinta kaana axaduhum macnaheeda waxaa weeye kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa yashuddu fii batnihi alxajara caloosha wuxuu ku adkaysan jiray dhagax min aljuhdi mashaqada iyo dhibka haysta wadacdi tabardarida ku haysata alladii bihi asaga haysata oo min aljuuci min ajli ljuuci gaajo darteed uu la dhibaataysan yahay o la tabardaran yahay qala xadaana maxamed bn ismaaciil qala xadaana aadam bn abi iyaas qala xadaana shaybaan abu mucaawiyaa naxw qala xadaana cabdilmalik ibn cumayr can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala kharaja rasuulu lahi sala la alay sl nabigaa baxay fii saacatin xilli buu nabigu soo baxay gurigiisii buu ka baxay xilli laa yakhruju fiiha uuna bixi jirin xilli uuna bixi jirin looga baranin umuu nabigu banaanka u baxay walaa yalqaahu fiiha axadun qofna lama kulmi jirin qofna lama kulmayninoo wax ruuxoo markaa u taagan oo nabiga la qaabilayana ma jirin fa ataahu abu bakar baa u yimid nabiga calayh salaam oo banaanka jooga faqaala nabiga wuxuu yidhi maa jaaa bika maxaa ku keenay ya abaa bakr xilliga maxaa kusoo bixiyey qaala wuxuu yhi kharajtu waxaan usoo baxay alqaa rasuul allah inaan nabiga ilaahay balla kulmo calayh salaam wa andura fii wajhi wejigiisa sharafta badnaa aan fiiriyo oo wa tasliima caleyh aan salaamo maxabadaan nabiga u qabay nabiga bal aad aragtid ayaan lahaa weligii meelle kama aadin fi safari wlxadar inta nabiga alay salaam mashaahidda iyo ghazawaadka o dhan ba abubakr uu la socday jahida almashaahida kulaha marka maca daalika jaceylkiisa iyo maxabada u qabo ma dhammaanayso nabiga inaan arko oo wejigiisa oon salaamaan rabay falam yalba ma sii nagaanin nabiga abubakar inay waxyar isla taagan yihiin an jaa cumaru cumar inuu yimidba wax badan maba sii maqnayn cumar waaba joogaa cumar rawaaka faqaala wuxuu yidhi nabiga maa jaa bika yaa cumaru cumar adna maxaa ku keenay oo u baxday qaala wuxuu aljuucu yaa rasuula allah nabi allow gaajo ay soo saartay qaala sala allah alay slam wuxuu yidhi wa qad wajadtu waxaan dareemay bacda dalika gaajada aad sheegaysa wax kamid ah, anagoo dareensanahay way haysaa fanaliquu ina kiciya bal ilaa manzili abilhaytham ibna tayhaan alansaari guriga ninkaasi aan aadni eh ama fanalaquu way tageen ilaa manzili abilhaytham ibnu tayhaan alansaari ninkaa gurigiisay aadeen saxaabi qiimo badan buu ahaa wa kaana wuxuu aha rajula nin kaiira nakri geetimireed badan beer timiruu lahaa washaayi wa kaiirishaay arina waa lahaa walam yakun lahu khadab wax u shaqeeya oo ariga u dhaqa ama beerta u fala ama usoo dhaamiyana muuna lahaynoo xooggiisa isagaa maalan jiray oo beertiisa falan biyihii dhaamin falam yajiduuhu kol hadduuna wax u khaadimo jirin isagaa shaqadii ku maqan guriga haddii la imaaday lam yajiduuhu guriga kamaynan helin waa ka maqan yahay fa qaaluu liimra'atii xaaskiisii bay waxay weydiiyeen oo ku dhaheen ayna saaxibuki awa ninkaadii qaalad waxay tihi indalaqa waa tegay yastacdibu lanaa almaaa inuu biyo macaa noo soo dhaamiyo waa noo arooray ceelasha madiina qaar baa biyo khalaaraa kuwo meelo qaar la aadi jiray oo biyo macaana way jireen marka yastacdibu ay yadlubu lana almaa alcadl biyo macaan buu noo dalbay oo noogu arooray falam yalbauu mayna sii nagaanin wax badan ayadana way fadhiisisay gurigii bay fadhiisteen waa bannaan tahay kol haddii jamaacana yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wey waxaan iyo abubakar iyo cumar guud ahaan dadka kale ajanabiga ah haddii jamaaco yihiin bay qaar culimada leeyihin wax dhibaataan bala laga qaataan falam yalbauu mayna nagaanin an jaa abulhaytham abulhaytham ninkii reer kalaha waa yimi biqirbatin sibraar biyoah yascubuhaa isagoo oo xumbaarsan sibraar biyaha isagoo xumbaarsan ayuu keenay fa wadacaha markaasuu dhigtay gurigii meeshii buu dhigtay waa dejiyey uma jaa nabigii iyo abubakar iyo cumar baaba fadhiyaba golihii ardaagii nabiga faraxii buu kala badbatay uma jaa waa yimi yaltazimu asagoo isku duubaya annabiya sala allah aleh wasalam wayufdihi ku furanaya biaabihi aabihiis iyo wa ummi hooyadiis aabbaha iyo hooyada lagugu furay wixii dhiba kusoo gaari lahaa aabbahay hooyadaha ku dhacaano ilahay hanoo kaa badbaadiya rasuul allah intuu yidhi yuu isku duubay magaaladaa la wada joogaa masjidkaa lagula tukadaa oo waa nabiga calayh salatu waslam laakiin haddana gurigiisiiba sooma imaanin baraka ooma dhibana barakada iyo maxabada iyo jeceelka qadarin badan bay u tahay in nabi maxamed gurigiisi u tegey uma inalaqa markaasu isla markiibuu tegay indalaqa bihim waa kaxeeyey ilaa xadiiqatii beertiisii buu geeday beertimiradii oo hawd ah oo geedihii timirtaha iyo rucubta ay ka laadlaado fa basada lahum fidiyey bisaadan gogol gogol buu beerta dhexdeedayy ayuu u fidiyey meel qabow uma alaqa markaasuu tagay ilaa naklatin geed timireed ayuu aaday geedihii timirtahay rucubta iyo timirta ay raaraceen ayuu mid intuu u qastay inuu fajaa wuxuu la yimid biqinwin rucub fawadacahu waa soo dejiyey wadacahu waa soo dejiyey hortooduu dejiyey qinwigu waa rucubta timirtu marka timirtaa rucubteedu hal mar ma wada bislaadaan midbaa usoo horbaxdoo timirsii maraysa midbaa radab maraysa midbaa busrin maraysa midbaa balax maraysa marka intaasba ku raaracaan fawadacahu faqaala nabiyu sal l slam ba wuxuu yidhi afalaa tanaqayta lana maxaad noogu soo guri weyday min ruabihi radabkiisa inta radabka ah maxaad noogu soo guri weyday oo si gaara ah noogu doori weyday buu yidhi afalaa tanaqayta lana maxaad noogu soo awri weyday noogu doori weyday min ruabihi radabkiisa oo geedkao dhan usoo goysay ila waa sida maaratay mooska oo kale laamta dhan iska wadsamo saasoo kale waa timirtu faqaala yaa rasuul ninki wuxuu yidhi rasuul allah inii aradtu waxaan damcaan doonay an takhtaaruu calaa kayfikum inaa idinka biraaxa aad sidaad rabta u kala doonataan oo ninkii timin raba bislaatay kii rodab raba kii busri raba hadda soo baxo caro kii raba balxi hadda soo baxaya intaba inaad doordoorataan baan jeclaystay aw takhayaruu min rudabihi wa busrihi hordubkiisa iyo busrigiisa inaad doordoorataan nin walba midka uu jeclaado uu soo qaataan jeclaaday faakaluu way cuneen washaribuu bihi macaanaana way cabeen min dalika almaa biyihii uu keenay faqala nabiy sala allah alay slam ba wuxuu yidhi haadaa waxaan aan maanta helay wladii nafsii biyadihi ilaahay baa ku dhaartee naftayda gacantiisa ay ku jirtee min anaciimi bay ka mid tahay nicmadii alladii tusaaluunana weydiin doono tusaaluun canhu xaggiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo maalinta qiyaamo nicmadana la su-aali doono ayay ka mid tahay dilun baaridun hoos qabow wa ruabun iyo raab ayibun macaan iyo wamaaun biyo baaridun qabow waa nicmo fara badan uma latusaluuna yowmaidin can naciim usoo deliishaday waa lala su-aali hadhow marka ticdaadu nicam nicmooyinka la tirinaayo ayay ku jirtaa ee la dhihi waaasoo kuma gelin waaasoo kuma jiri ilahay dhihi doona subxaana marka shukrigeeda lala imaado faindalaqa abulhaytam abulhaytam waa tegay intaa kuma kaaftoomin oo ma aha weli isagu ma gaarin meeshuu rabay indalaqa abulhaytam teg yasnac allahum inuu u sameeyo dacaama raashin intan waa hafaafura la dhaha hafaafuro markay martida ku imaadaan xooga waa timirta iyo juuska iyo sharaabka iyo shaaha loosii hormarin ilaan qilada wakti bay qaadan iyo cunto karinte dacaam u u sameeyo u dhaqaaqay faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi laa tadbaxana waan ku arkaa mindiduu la boday laa tadbaxana ha gawricin daata darin neef darar u saaxiiboo irmaan ha gawricin ninkan u arkaa inuu jumbaysan yahay meesha uu maraayo nabiga alayh salam abubakar iyo cumar baa meesha fadhiya qiimo badan khalqigan wixii adduunka ima kuwa ugu khayr badnaa laa tadbaxana ha gawricin ha gawricin daata darin iska ilaa neef irmaan hanagu gawricin fadaahaba lahum wuxuu gawracay canaaqan caysaan aw amase jadiyan orgi yar dhayla ah neefka dhaylaha yaryarkaa waa hili macan yahay dhayl u gowracay faataahum bihaa hilibkii oo bisil ayuu u kayra lasoo hagaajiyey faakaluu waxbay ka cuneen faqaala sal اlahu alيه wasalam ba wuxuu yidhi hallaka khaadim abaal weyn buu ninka galay nabigana waxaa lagu yaqaana inuu abaalka uu garto qofka abaal u gala hallaka khaadim ni aduunba ordaaye khaadim malihid miya qaala wuxuu yihi la maya qaala faida aataanaa sabyun haddayna soo noo imaadaan dad la soo qafaashay gaalo la kari waayo diinta inay qaataan oo la edbinaya hadday noo imaadaan faatinaa na soo booqo noo imow fa utiya nabiyu nabiga alayh salam baa waxaa loo keenay birasayna laba madax laba nin baa loo keenay oo laysa macahumaa aalid mid saxa ku jirin laba yaaxoog ugu soo qabtay nabigaa loo keenay mid saddexaad lama socda laba base weeye gacanta soo gashay labadiiba rabaa inuu mid siiyo abaalka iyo wanaaga ninkaa uu galay faataahu abulhaytam yaa nabigu u yimid markuu maqlay laba neef baa la keen laba laba addoon baa la keenay faqaala nabiyu sala allah alay slam baa wuxuu yidhi ikhtar kala dooro minhuma labada midkaad rabto dooro faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah ikhtar lii adiga ii door ah, ma aniga dooran mahaye adiga midkay kula tahay ii door faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yihi ina almustashaara qofka mustashaarka la yidhaahdo ee lala tashado mu'tamanun waa qof la aaminay qofkaad tiraad hebel ila tali waad aamintay taladiisaad qaadan marka taladiisa haka hoos dhicin meesha aad u walaanaysa ugu fiican kula tali ina almustashaar mu'tamanun qof la aaminay wey qofka la aaminana waa inuu ammaanadii iyo wixii lagu aaminay uu ka soo baxo khud haada buu yidhi haddaad ila tashatay midkan qaado fa inii ra'ytuhu waxaan arkay yusalla soo tare Ah, kan isagoo dimo islaamay oo tukan baan arkaye kan kaxaysuu yidhi ah, salaadu fiiri qofka hadduu salaadda hagaajiyo wixii kalena waa hagaajin wastawsi bihi waxaadna u dardaarantaa macruufa wanaag ninkaa wanaagu kula dhaqan ha halaynin oo ha dhibin faindalaqa abulhaytam baa la tegay ilaa imra'atii xaalkiisii buu ugeeyay addoonkii faakbaraha wuxuuna u sheegay biqowli rasuulilah fariintii nabiga calay slam uu yidhi khayr u dardaaran oo ka warhay ninkaas faqaalat imra'atu gabadh qiimo badan caqli badan dayaanadeeda iyo diinteeda iyo akhlaaqdeeda fiiri faqaalat imra'atu waxay tidhi maa anta bibaaliqin soo nabiga kumuu dhihin macruuf iyo wanaag ninkaasi kula dhaqan maa anta ma tihid ninka la yihahdo abulhaytabow bibaaliqin mid gaaraya xataa ma gaari kartid meeshuu nabiga calayh salaam macruufkuu sheegaayey ma gaari kartid bibaaliqin xaqa maa qaala fiihi nabiyu wuxuu nabiga calayhi salaam uu doonayay ee uu yidhi xaqnimadiisi meesha u xaq ahayd ma gaari karta adigu ilaa bi an tactiqahu inaad xoraysood madhaafisanin karta hor alle iyo weji ilahay u xoraysood xorba ka dhigto unbaad ku gaari kartaaye ninkan addoon ha ka dhiganin qaala wuxuu yidhi asaguna fa huwa catiiq haddaaba saa tidhi fa huwa catiiqun mactuuq wala xoreeye wey waan xoreey ninkii isla markiiba la xoreey faqaala sala allah alay slam baa wuxuu yidhi ina allaha ilaahay maa loo sheegay nabigaa loo sheegay markaasu wuxuu yidhi gabadhan fiiri bidaana xasana waa bidaano wanaagsan gabadhan ninkeedii bay ku garab taagan tahay khayrka iyo wanaagga iyo sharafta in allaha ilaahay buu nabigu yidhi in allaha alle lam yabcad nabiya nabi ma soo dirin walaa khaliifatan nin khaliifahoo madaxana ma soo dirin ilaa walahu bitaanataan nin kasta oo ama nabi ama madax ah laba kooxood buu leeyahay oo maarata asxaab u ah bitaanatun koox ta'muruhu waxay amraysaa bilmacruufi wanaagga wa can ilmunkari xumaanta ka reebi wa bitaanatun kooxna laa ta'luuhu ka gaabin mayso khabaalan lugooyo lugooyo iyo fasaad un bay la daba taagan yihiin ninkii madaxdaha meeshay dhihi lahayn war ummadda wax u qabo oo dad baahan baa jira gaad oo dhibaatada meeshaa ka soo yeedhay ka warhay oo dadka u tur oo u naxariiso oo cadaalad samee way dhihi lahayeen waxaa weeyaan isku dir iyo maanta jaanis haysata ay ka faa'iidayso unbaa la dhiho lugooyo iyo fasaad iyo xaaraan la cunsiyo unbaa lagu sii tirtirsin waman yuuqa bidaanata suu qofkii la taliyaal xunxun ilaahay ka badbaadiyaa faqad wuqiya waa la badbaadiyey ah, ninkaasaa nasiib leh saasuu nabi sal la alay slam marka gabadhaasi bidaana saalixa ninkeedii waxay u noqotay bidaano wanaagsan halkaas wanaagsane qiimaha badan bay ninkeedii ayay u hogaamisay qala xadaana cumar bnu ismaaciil qala xadaana bn mujaalidin bn saciid qala xadaanii abi can bayaan ibni bishrin can qays ibni abi xaazim qaala samictu sacad bin abi waqaas baan maqlo yaquulu leh inii anigu lawalu rajulin ninkii ugu horreeyey baan ahay oo haraqa daadiya daman dhiig fii sabiililah ilahi waddadiisa jidka ilaah jihaad ninka u horreeyey ee cadow dhiig ka daadiyey baan ahay wainii awalu rajulin ninka ugu horreeya baan ahay oo ramaagana bisahmi le fii sabiililahi ku ganoo cadow toogta laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garan buu leh yani baraxishi uu soo maray iyo kifaaxi iyo jihaadkii buu ka hadlaya aqzu anoo duulaaya fi lcisaaba koox oo min asxaabi muxamadin saxaabada nabiga ka mida calayhi salaau wasalaam anoo la socdaan garanaya maa naakulu aan cunaynin ilaa waraqa shajari geed cadayntiis iyo walxublah geedkaa xublada la yidhaahdo abqada iyo waxaas abaqa iyo quraca abqadiisa ayaan cunaynay marka waxaan cunno weyno xataa taqaraxad waxaa qaraxday ashdaaqunaa qawlalahanag qawlalahanaga baa qarxay oo adbaal qallafsan abqa kulul oo angegan ayaad qofka cunay marka qawlalihii baana dilaacay iyo afkii waina axaddanaa midkaanu layadacu wuxuu dejin hadduu damco inuu xaajo guto oo xaajo gudasho u maago layadacu wuxuu dhigi kamaa tadacu shaatu neefka ariga iyo walbaciiru geela saalada angegana uu dhigoo kale ayuu dhigayaa maxaa yeele waxay cuni jireen geel iyo ari buu cunay oo abqa iyo angegana wixii umuudana dhiga isaguna wa asbaxat banuu asadin annagoo diinta heerka la soo maray naf iyo nafiisba ku bixinay baahidaa daran la soo maray isaaka asbaxad waxay waabariisatay banuu asad nimanka reer banuu asada kuufa degan yucaziruunii inay igu ceebeynayaan iguna canaananayaan fi diini diinti oy leeyihiin laa yuxsinu yusalli bay dheheen laa yuxsinu yusalli salaadda xataa ma hagaajin yaqaano salaad ma yaqaano cadaalad ma sameeyo si fiican wax nooguma qaybiyo jihaadka markii loo bixina uu isku dubiridi mooyeene ciidanka iyo dagaalka ma galo waxaase dacaayad been ah ninkii saas ahaa ee geesiga ahaa shujaac aha ee miqdaamkaha ayay dacaayad ka faafiyeen waxyaalaha marka dacaayadda ah ee dadka ahlulkhayrkaa ah ama ahlulcilmiga ah ama ahlulfadliga ah lagu furo waa waxaa weeyaan waa shar iyo muxuu ahaa fasaad dhibaatadeeduna aad bay u badan tahay heerkaa markii la gaaray oo dacayadii ay wada socotay magaaladii kuufa oo dhan ay wada martay cumar bin khadaab baa warkii la gaarsiiye oo madiine jooga waa casilay shaqadii buu ka saaray meeshiisana camaar ibnu yaasir ayuu fadhiisiiyey hadduu u yeelo yidhi bal warran siday u tukataana wuxuu yidhi salaaddii nabiga kama nusqaamiyey labada ragcadood horena waan dheereeya labada dambena waan gaabiyaa sidaasaan ku wadaab yidhi wuxuu yidhi abu isxaaqow kunyada sacd wey saa baan u malaynayey ee nimankan fawdadooda iyo fitanta yana sii badanin un kaaga qaadayo xumaan iyo maarata waxaan tuhmoon kuu qabo ma jirto ogow markuu dhimanaya cumar radi allahu canhu dadku dardaarmay buu ka mid ahaa uu dhihi jiray sacad khiyaano iyo xumaan ooguma casimin shaqada eh haddii loo dhiibo mas-uuliyadda iyo xilka ninkaas ehel buu u yahay oo ummadoo dhan buu hoggaan u noqon karaa haddii kalena ninkii loo dhiibo la tashi ka dhigto oo la taliyaha ka dhigto mustashaar ka dhigto marka wuxuu leeyahay nimankaasi reer banu asada maanta aniga igu ceebeenaya oo itacsiiraya oo i edbinaya diinta darteed laqad khibtu waan hoogay wa khasirtu waan khasiray ka saaray idan say sheega haddayba jirto wadalla camali camalkaygana waa dhumay marka waxyaalaha wanaagga ahee uu soo diinta usoo qabtay uu ka sheekeeyey madxi iyo ammaan iyo faanka ma aha ee waxaa weeyaan maqaamu dabbi can nafsihi wa cirdi wey waa meeshan waa meel uu naftiisa iyo cirdigiisa ayuu difaacaya maanta haddii lagu soo weeraro oo dacaayadii waxaan jiri laguu sheego inaad makaanadaadii iyo mansiladaadi aad bannaan ka dhigto adille iyo caddaynna aad miiska soo saarto oo dadka ayaga ahe dacaayadda wada aad waxay sheegayaan aad beenayso xaq baad u leedahay waa isdifaaci kartaa marka waxyaalihii wanaagaad sheegtayna ma kaama noqonayso mani iyo riyaa iyo sumcana kaama noqonayso marka likulli maqaamin maqaal weeyaanoo maqaamkan waa maqaal difac weeyaan waa isdifacaya qaala xadaanaa moxamed bn bashaar qaala xadaanaa safaan bnu ciisa qaala xadaanaa camr bnu ciisa abu nucaamat alcadawi qaala samictu khaalid bnu xumayrin shuwaysan abaruqaadin ahaa shumayskaas qaala waxay dhaheen bacaa cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab wuxuu diray cutba bnu khazawaan waa hogaamiye dhulkaa ardu sawaad la layihahda loo diraya ciraaq inuu soo furto farisna uu ka fogeeyo rucadooda uu ka fogeeyo meeshay degan yihiin wa qaala wuxuu yidhi indaliq oratak cutba binu khaswaanow soco anta adiga iyo waman macaka ciidankaada kula socda xataa idaa kuntum markaad gaadhaan fii aksaa bilaadi alcarab carabta beledkooda iyo dhulkooda meesha ugu fog markaad gaadhaan wax carabi a meesha ku nool yahay meesha ugu fog markaad gaadhaan wa adnaa bilaadi alcajami kuwaan carabtaheena cajamka ee reer faris oo kale furus <clears throat> dhulkooda meesha ugu dhow laga galo laga galo markaad gaadhaan oo ayaga xuduudkooda afkaa saartaan carabna aad ka wada baxdaan faqbaluu waxaad qaabishaan meesha ayada ah halka ayadaa qaabil oo dega oo xuduud haynin noqoto iyo dhufays aad ka waardiyeysaan islaamka faqbaluu xataa idaa kaanuu markay joogaan eh, marka taa waxaa weeyaan eh, waa la dhihi karaa xataa idaa kuntum fi aqsa bilad meesha dega marka tan way bilaabanaysaa faaqbaluu way qaabileen xataa idaa kaanuu bilmirbad ayadana la dhihi karaa mirbad markay joogaan mirbadka dhulka meesha karoorka iyo timirta iyo la dhiga ayaa mirbad la dhahaa marka ay marayaan meesha mirbadka ah waa meel yar taag ahoo angegan oo dhagaxyo leh wajaduu waxay heleen markay mirbad tageen haada alkadaan ayay heleen kadaankan ay heleen ah, kadaanku waa meel taaga oo dhagaxyo cacabaysa leh faqaaluu waxay dhaheen maa haadihi maxay tahay meeshaan dhagaxyaha burburka ah yaalaan qaaluu waxay dhaheen haadihi lbasra basra la dhahaa magaceeda oo meeshaan iyo midabkan iyo nooca dhagaxana basra la dhahaa marka magaaladii basre ahayd ee ciraaq weli lama aasaasin oo cutbahana aasaasi doona dhulkaa la dhihi jiray meeshaas noocaas ee kadaanka ah ayaa basra la dhihi jiray haadihi lbasra basra la dhahaa fa saaruu way socdeen xataa idaa balaquu markay gaadheen xiyaala aljisri buundada qaabilkeeda jisrigii asaqiiri yaraa buundada yar ee webiga nahru dijla la yidhaahdo buundada lagu gudbo oo geeli iyo khashab iyo waxbay saari jireenoo webiga ku gudbi jireen cardan buundada ayaga markay marayaan webiga yar webiga yar markuu kule wuxuu ka ixtiraasayaa meesha iskaga daraanaya webiga weyn ay ka noqoto baqdaad ku yaalla jisri kabiir baa jira oo baqdaad mara kana waxaa weeyaan dajla nahru dajla ayuu marayaayo meesha la yihahdo jisru saqiir wey markay gaareen yay faqaaluhu waxay dhaheen haahunaa halkan yaa umirtum nina <clears throat> faray inaad degtaan meeshaan nina faray oo meeshuu amiirumuminiin lahaa dega halkan weeyaan fanazaluu meesha bay degeen fadakaruu xadiia biduuni xadiikii bay isagoo dheer ka sheekeeyeen intii shaahidkii waa ka qaala faqaala cutba bnu qazawaan baa wuxuu yidhi laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garan buy wa inii aniga oo la saabicu sabcatin toddoba nin midka toddobeeya ku ah maca rasuulilah nabigaana la soconna calayhi salaam toddobana aan nahay maa lanaa acaamu raashinna aanan haysanin ilaa waraqu shajari geedaha caleentooda mooyaan xataa taqaraxat ashdaaquna ilaa qowlallah anaga ee qalka anaga ka dildilaacay faltaqadtu waxaan dhul ka helay iltaqadtu waxaan dhul ka helooday burdatan macawisiya maro markaasaan qasamtuhaa qaybiyey maradii bayna aniga iyo wa bayna sacdin sacduna waqaasi haddaan soo sheegaynay iyo aniga kala dilaacsanay famaa minaa naga mid maaha min ulaaika sabca toddobadaanadii nabiga alayh salaam waa tegay alayh salaam toddobadii kale ee futuuxaadka iyo qanaa'imta iyo khayraadka faraha badan iyo dowladdii muslimiinta oo meel weyn gaadhay soo gaaray toddobadaanadii kamid maaha axadun qof ilaa wahuwa amiiru misrin magaalo uu amiir yahay min alamsaari magaalooyinka ka mida magaalo magaalooyinka ka miduu maanta madax ka yahay inta anagii soo maray maraaxishaas iyo halgankaas culus soo maray ee baahi iyo gaajo daran soo maray nin walba maanta waa amiir ha magaaluu madax ka yahay wasatujaribuuna satujaribuuna waxaad tijaabin doontaan alumaraa madaxda bacdanaa gadaasha annaga annaga madax baan nahay nin walba oo raggii kamid maanta madax weeye wuxuu qabtayna waa la arkaa waracnimada iyo diinta iyo ilaalinta uu shareecada dhowraayay iyo xoolaha suu u ilaalinayay na aragtee madaxda naga dambaysaa tijaabin doontaan buu yidhi si maxaa yeelay laysuu milana fi dayaanati walicraadi can ilmaal can iddunya buu leh kale ma aha markii diinta laga hadlayo dayaanada iyo diin iyo akhlaaq iyo sida xoolaha dadweynaha ay iskaga ilaaliyaan ma noqon doonaan madaxda gadaasha ka imaatao dad waxay noqon doontaa noqon doonaan intihaasiyiin ah oo xoolaha dadka gacantooda markay soo gashaba anaba iskale halkaasay tegi ah, ayagii xoolihii dadweynaha laga barbaryi oo wasaado loo samaysan oo waraaqo loo qoran oo odayaal loo qaadan oo la weydiisan oo xagga laga soo geli oo xoolihii dadka ay lahaayeen xoolaha dadku ayaga inay leeyihiin aad moodo ay dabada gashanayaan dad noocaasa ah imaan doona waa kuwa way jiraan way badan yihiin way badan yihiin qaala xadaana cabdullahi bnu cabdiraxmaan qaala xadaana ruux ibnu aslam abu xaatim albasri qaala xadaana xamaad bnu salma qaala xadaana haabit ibnu aslam albunani can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llah rasuulka ilahi sal slam wuxuu yidhi laqad ukiftu waa lai cabsiiyey fillahi ilahay dartii baa laii cabsiiyey oo markuu nabiga soo baxay oo yidhi ya ayuha nnaasu quluu laa ilaha ila allah tawxiidka dadka ugu yeeray iyo risaalada oo uu oga digay shirkiga kufriga gaalnimada nabiga calayh salaam cagajuglayn iyo muxuu ahaa camuujuujuqin iyo cay iyo aflagaado iyo shirqool baa loo bilaabay iyo makri dhagar badan waa la fi filaahi wamaa yakhaafu wuxuuna baqayna axadun qofna qof kaloo cabsanaya wuxuusan jirin nin walba reerkiisi iyo ciddiisibu ku jiraa wax markaasi loo geysanaya ma jirto anigana markaa tooshka ligu hayay oo dacaayadii afxuume iyo dhibaata lagu hayay buu walaqad uudiitu waa lay dhibay fillahi ilahi dartiis wamaa yu'daa axadu wuxuu qofna la dhibin qof loo dhibo diinta nabi moxamed oo ugu horreeyey calayh salaam walaqad atat calaya waxaa i soo martay alaaثuuna saddan min bayni laylati wa yowm habeen iyo maalin isku darkooda soddon e, e, e, cidmaal ama cishomaal ayaa nabiga calayhi salaam isoo martay buu yidhi wamaa lii wixiiowna ii sugnaanin aniga iyo bilaalin bilaal binu rabaax dacaamun raashin aanan haysanin yaakuluhu u cuno duu kabadin beer wax u saaxiiboo noolo ah ilaa shayun wax mooyeene yuwaariihii uu ku soo qariya ibtu bilaal bilaal kirkitiisa uu kusoo qariya mooyeene ah, soddon cidmaal ama cisho ayaan joognay buu leeyahay oonan wax afkaa aanan gelin wax bini aadam ku noolaan kara ama wax bayr saaxiiba aanan haysan in yaroo uu bilaal kilkisha noogu soo qariya mooyeene wax wax noo keeni kara ma laha cadowgii baa fiirinaya sanadka xadiidka rooxba ku jira ninka la yidhaahdo markaas ruuxuna waa nin daciifa ah, daciifu eh, xadiida ah, roox bin abi aslam alxaakim albasrigaas laakiin xadiidku wakiic iyo cabdisamad iyo cafaan bin raggaasaa mutaabicinaya musnad axmed musnad axmed musnad axmed buu ku sugan yahay isagoo duruq kala duwan leh ka asal buu leeyahay قال xadثna cبdاللhi بن cبدالرحمن qال xadثna cفاn بن مسلم السفاr qال xadثna abان بن يزيد الcطار qال xadثna qتاadة بن dعاm السدوسي عن أنس بن mالكi أن النبy sلى الله عليه وsلم lm yجتmع cindahu agtiisa kuma soo kulmin qadاءun qado وalaa cashaaun casho min khubزin kibis iyo walaxma hib laga sameeyey ilaa calىa ضففin marti inuu wax la cunaayo mooyeene yani qado iyo casho oo labadaba kibis iyo hilib uu helo ma dhicin nabiga calayh salaatu wasalaam inay marti iyo dad la martisooraaye iyo marti ay u timaado gacanta la gashado qaala cabdullahi wuxuu yidhi qaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen huwa karat lydi waxaa laga wadaa gacmaha fara badan dad fara badan oo gacmo badan weelkii wada gelinaya oo la cuna inuu la gashada mooyaane qala xadaana cabdu bnu xumaydin waan soo marray xadiikan qala xadaana cabdu bnu xumaydin qala xadaana moxamed bnu ismaaciil bn abi fudaykin qala xadaana ibn abi dhiib moxamed bn cabdiraxmaan baa la dhahaa moxamed can muslim ibni jundubin can nawfal ibnu iyaas alhudali qaala wuxuu yidhi kaana cabdiraxmaan bin cawf wuxuu ahaa lanaa anaga jaliisan inala fadhiista cabdiraxmaan bin cawf radi allah canhu axadu casharati mubashariina fi ljanna jannada dadkii lagu bishaareeyey buu ka mid ahaa ahriyaau saxaaba dadka xoolaha ilaahay siiyey ee xoolahoodana khayrka u adeegsada ahaa waa nala fadhiisan jiray wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan nicmo ljaliis mid dad la fadhiista midka lala fadhiista ka ugu wanaagsan buu ahaayo la fadhigiisa faa'iido diineed iyo mid adduunba waa ka heli jiray wa inahu asagu inqalaba binaa waa nakaxeeyey daata yowmin maalin buu nakaxeeyey gurigiisii xataa idaa dakhalnaa markaan galnay baytahu gurigiisii dakhala horay buu usii galay oo fakhtasala waa soo qabaystay musqulihii intuu galay buu soo qabaystay uma kharaja waa soo baxay wa uutiinaahu waxaana noo keenay bisaxfatin saxan iyo xeedho fiihaa khubsun kibis iyo walaxmu hilib kibis iyo hilib saxan ay ku jirto yaana noo keenay falamaa wudicad markii la dhigay dhaxraanadii bakaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu coof waa ooyey faqultu waxaan idhi yaa abaa muxamed kunyadiisi wey maa yubkiika maxaa kaa oohisiyo loo ooyday waa xasuus iyo guhaad wey faqaala wuxuu yidhi halaka rasuulu ullah nabiga calayh salaam waa dhintay yani qofka dhimashada halaka waa la iska dhigi karaa walaqad jaakum yuusufu min qabl bilbayinaati famaa ziltum fii shaki mima jaakum bihi xataa idaa halaka halkuu dhintay baa loo jeedaa xataa idaa halaka qad halaka rasuululahi waa dhintay sala allah alay aslam walam yashbac huwa asaga iyo wa ahlu beytihi reerkiisa ayagoon ka dhargin min khubsi shaciiri iska dhaaf burka iyo xindada qabandi laga sameeyey bur laga sameeyey isagoo ka dhargin eh, mxuaha qabandi eh, laga sameeyey eh, kibis laga sameeyey falaa uraahu falaa uraanaa buu leeyahay iskuma aragno ah, ukhirnaa inna noo dibdhigay lima huwa khayru lana wixii khayrka noo ahaa in nanoo dibdhigay oo noo dambeeyo uma malayn mahaya buu yidhi wixii annaga khayr noo ahaa en aakhare ku heli lahayn in nanoo dibdhigay oonu arko oo in nanoo soo dedejiyey baan u arkaa buu isnaadkii xadiidka daciif weeyaan sanadka xadiidka waa daciif oo nowfal bin iyaaska iyo jahaala ku sugan laakiin xadiidka asalkiisa bukhaari buu leeyahay ku sugan yahayo markii cunto loo soo dhig waa kii dhihi jiray muscab binu cumayr yaa dhintay waxaan ku kafanaan weynay mar yar baan hellay haddaan qaarka kore ka saarana lugaha banaanaan haddaa lugaha ka saarana madaxa banaanaan nabiga alay slam u qaarka dambe ka saara eh, qaarka hore qaarka hore ka saara lugahana idkhil iyo geeday iyo nagaan iyo caws ka saara intuu yidhi buu cuntadii isagoo sooman afurkii iyuu ka booday iskaga cararay oohin darteed adiika saxiixa jira baabu wuxuu ku saabsan maa jaa xisaara fii sini rasuulilah nabiga da'diisa calayhi salaatu wasalaam da'da nabiga meequu jiray markuu dhimanayay lixdan iyo saddex yaa yaa maaragtay mashhuur ah oo raajix ah lixdan iyo shanna waad arki doontaa lixdanna waad arki doontaa marka lixdan iyo saddexaasaa yaa raajixa kuwa kalena kuwa kasriga reeba iyo kuwa kasriga ziyaadiye iyo mashaad xadana axmed bnu maniicin qaal xadana rux bn cubaada xadana zakariya bnu isxaaqin qaal xadana camr bnu dinaar can ibni cabaasin qaal makata nabiyu sal slam bimakata makuu nabiga ku nagaa alaaa casharata sana saddex iyo toban sano intaan bixtada iyo risaalada nabiga loo dhiiban afartan sano uu sii joogay saddex iyo toban uu nabi rasuul ahaabaa lagu daray konton iyo saddex jir buu maka ku gaahay nabiga alayh salaam yuuxaa ilayhi loo waxyoonayay saddex iyo tobankaa sano waxyi baa ku socday wa bilmadiinati madiinana cashara toban sano haddii laisku daro wuu twuufiya waa la oofsaday nabigu wahuwa ibnu alaain wasittiin asagoo lixdan iyo saddex jira ayuu nabiga alayh salaam ilaahay oofsaday oo uu dhintay sala allahu alayh waali wasalam qala xaddaana maxamed bn bashaar bin dan qala xaddaana maxamed bnu jacfar can shucba can abi isxaaqin can camr bni sacdin can jariir can mucaawiyaa anahu samacahu wuxuu maqlay mucaawiy oo yakhubu khudbaynaya mucaawiyatu bin abi sufyaan amiiru lmuminiin khudba isagoo u taagan mimbarka oo qaala yidhi maata rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga waa dhintay wahuwa ibnu alaain wa sitiin isagoo lixdan iyo saddex jira wa abu waa dhintay wa cumaru waa dhinteen abu wuxuu ku dhintay lixdan iyo saddex cumarna wuxuu ku dhintay lixdan iyo saddex isku intaas ku wada dhinteen wa ana aniga khudbaynaya buu leeyahay ibnu alaain wa sitiin lixdan iyo saddex baan jiraa hadda marka wuxuu isgarwaaqsiinayaa abubakr nabiga iyo abubakar iyo cumar meesha ku dhinteen inuu marayo laakiin ma ku dhintay maya kuma dhimanin ilaah sideetan buu gaaray mucaawiya radia allahu canhu xadana xusein bn mahdiy basriyu qaal xadana cabdrazaq bn hamaam can ibni jurayj can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala lah alay slam maata waa dhintay wahuwa ibnu alaain wasittiin isagoo oo lixdan iyo saddex jira sanatan min sana lixdan iyo saddex soo jira qaala xadana axmed bnu maniicin yacquub bn ibrahim adawraqi qaala waxay dhaheen xadana ismaaciil bn culaya ibn maqsam an khaalid اxada bn mhraan qaal anbana camaar mawla ibn haashimi qaala samictu ibn cabaasin yaquul twufiya rasuul lahi sal slam baa la ofsaday wa ibnu hamsi wa sitiin asagoo lixdan iyo shan jira riwaayadan ayada ah ibn cabaas waa shaad shaad weeyaan shan iyo lixdan ma ahee waxaa weeyaan lixdan iyo saddex wey lixdan iyo saddex weeyaan w riwaayadan ayada waa saxiix lakin waa shaad sanad ahaan bay saxiix u tahay laakiin mukhaalafada mukhaalafada lagu haystaa qala xadaana mucaad bnu bashaar wmaxamed bn aban qala xadaana mucaad bnu hishaami qala xadaana abi can qataad an xasan can dafal dakfal bn xandala ana nabiya sala allah alay wasalam qubida waa la oofsaday wahuwa ibnu hamsin wa sitiin isagoo lixdan iyo shan jira qaala abu ciisa wuxuu yidhi wadakfal ninkaa dakfal la yidhaahdo ibnu xandala laa nacrifu lahu ooma naqaano samaacan inuu maqlay min anabiyi sala allah alay wasalam wa kaana fii zamani nabiyi rajula nin weyn buu ahaa xilliga nabiga alayh salaam laakiin nabiga inuu ka maqlay mmaanan maqal oo maanan helin marka waxooga waa yar shaadnimadu caddeera inuu shaad yahay dadka nabiga uga dhawaa ee in badan la jooga calayh salaam baa waxay sheegeen lixdan saddex qaala xadaana isxaaq bnu musa alansaari qala xadaana macn bnu ciisa qala xadaana malik bnu anasin can rabiica rabiica bin abi cabdiraxmaan alraay can anas bni malikin radi allahu canhu anahu samica yaquul kaana rasuulu اllah nabiga alayh salaam wuxuu ahaa laysa biawiili baa'in mid dheer oo baa'in oo tegey ma aheen yani dheerkiisa uu xadaaf yahay ma aheen walaa bilqasiiri mid gaabanna mu ahayn mutaradid isku noqnoqdoo isgalay dhexdhexaad bu ahaa nabiga alayh salaatu wasalaam rabca min arijaal walaa bilabyadi lamhaqi mid cad oo xiishara bay ahayn nabiga alayh salaatu wasalaam oo u cad sida caddaanka cadcad oo kaleed moodo inuu dhiigaba ka dhamaado walaa bilaadami madowna ma ahayn nabiga alayh salaam madow xigeen aadamka waxaa la dhaha maarinka madow xigeenka asmar buu ahaa waa caddiin guduud la cabsiiyey caddiin iyo guduud isku daray buu nabiga ahaa waa midabka ugu qurux badan walaa biljacdi mid tiba adag ma ahayn nabiga calayh salaam alqadadi oo jareer ah oo timihiisa isku noqnoqdaan walaa bisabti mid bislahoo timihiisa ay bisqooley tahayna ma aheen kala carcararaya ma aheen rasuulka calayh salaam rajil buu ahaa timihiisu ay dhexdhexaad yihiin bacaahu llahu tacaala ilaahay baa soo bixiyey nabigu calaa ra'si arbaciina sana afartan sano markay u dhammaatay ayuu ilaahay nabi rasuul ka dhigoo soo saaray fa aqaama bimakata maka wuxuu ku nagaaday cashara siniin toban sano kasrigii buu ka bixiyey saddexdii sana uu ka reebay oo saddexiy toban bay ahayd wa bilmadiinati madiinana cashara siniin toban sana uu nabigu joogay wa tawafaahu allahu ilaahay wuxuu oofsaday calaa ra'si sitiina sana lixdan sano markay u dhammaatay buu ilaahay nabiga oofsaday walaysa fii ra'sihi walxaal laysa fii ra'sihi madaxiisi iyo walixyatii garhkiisa haddii laisku daro uuna lahayn ku oolin cishruuna shacratan labaatan xabo oo tin ahoo baydaa cad labaatan xaba ma gaarina timihiisa nabiga lixdan iyo saddex buuna ku dhintay labaatan xabana ma gaarina timaha caddaaday ee ciroobay rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam riwaayadan marka anas iyaduna waa riwaaya saxiixa laakiin waaa soo waxaa sugnaatay waxaa sugnaatay asaga laftirkiisa ka sugnaatay min riwaayati muslim fii saxiix muslim waxaa ku sugan riwaayada jamhuurta ay ku tageen oo ah nabiga saddex iyo lixdan inuu jiray saddex iyo lixdan oo toban iyo saddexna wuxuu joogay maka afartankii ka horreysay iyo toban sano lixdan iyo saddexaasu nabiga ku dhintay sala allah alيh ali wasalam qaala xaddaثana qutayba bnu saciid can malik bn anasin can rabiica bin abi cabdiraxman can anas bn malik naxwa xadidka hore wax lamida mutaabaca weeye wallah aclam bilah towfiiq wsala اllah wslama calى nabiyina muxamed